بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب في kitaabi dikri wاdducaaءi wالtawbati wاlistikfaar wuxuu ku saabsan yahay aلdikr dikrigii ilaahay oo la xuso subxaanah wاdducaa iyo alloo la baryo wالtawba toobadkeenkii oo alla loo noqdo dembiga laga laabto wاlistikfaar dembi dhaaf oo ilaahay la weydiisto baabulxafi calaa dikri illaahi tacaala waxaa la isku boorinayaa ilaahay dikrigiisa subxaanahu wa tacaala iyo xusidiisa in la badiyo baabkan iyo kitaabkan dikriga iyo ducada iyo toobada iyo istikfaarta ka hadlaaya wuxuu nagu baraarujinayaa riyaad اljanna beerihii jannada waxaa loo baahan yahay inaan beertaa jannada daaqno dhagaheennana aan furro indhaheennana furro qalbigana u weeleeyo caawa arrinkaasuu ku saabsan yahay cashiradan soo socda bal qof walba waxaa laga hadli doonaa caawa meel kale ha la aadine naftaada la aad oo si aad oga faa'iidaysan laheed falkeed gal isku diyaari ilaahay dikrigiisa iyo xusiddiisa ama qur-aanka kariimkaoo la akhriyo ama tasbiixda ama taxmiidda ama tahriishiya laa ilaaha ila allah ama takbiirta iyo wixii lamid ahoo adkaar alla ah ilaahayna uu noo fududeeyo carabkaa un soo mara wax shardi ahoo loo shardiyana aysan jirinoo weyse qab iyo meel loo aadi iyo dhaqaalo loo bixiyo iyo midnaba aan loo shardinaynin in la badiyo iyo ajirka lagu helo jannada lagu galo arrimahaasi runtii waxaa weeya qofka inuu is yidhaahdo ha ka qadan magacaa jiriya in la badiyo waadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun waaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat yaa ayuha aladiina aamanuu adkuruu llaha dikran kaiira markii dikri laga hadlaayo kaiir ayaa la raaciyaa badan badan badan badan wax qofku uu ilaahay ugu dhowaado waxa ugu qiimo badan weeye dikriga sadaqo la bixiyo iyo jihaad xataa la jihaado waxaa ka fadli badan dikriga ilaahay subxaanaه wa tacaala qaala almusanifu raximah llah xadaanaa qutayba bnu saciid ibnu jamiir baklaani wa zuhayr ibnu xarb abu khaytamata walafdu liqutayba qaala waxay yidhahdeen xadaanaa jariir jariir ibn cabdilxamiid adabi can alacmash sulaymaan bn mihraan can abi saalix isamaan dakwaan aw cabdullaahi dakwaan dakwaan baa la yidhaha abu saalixan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam nabiga wuxuu yidhi yaquulu اllahu caza wajal ilaahay wuxuu leeyahay xadiid اlqudsi wey ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga malihiisa agtiisa un baan ahay bi anigu ii malaysanayo siduu addoonkayga ii malaysto hadduuba dadaalaayo istikfaar hadduu u weydiisto inaan u dhaafi hadduu ii malaysto toobadkeen hadduu yahay oo toobad la imaado in laga aqbali duco hadduu ducaystay in laga aqbali inuu i rajeeyo oo waxa uu la imaanayo in laga aqbali uu rajeeyo niyaddaas iyo malahaasi ayaan orid oola taagnahay oon ka aqbalayaa waxay ka dhigan tahay sidii xadiidkii tirmidiga uu soo saaroo kale nabigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam udcu llaha wa antum muuqinuuna biliijaaba ilaahay barya idinkoo yaqiinsan inaan ajiibi doono inaan aqbali doono marka ana cinda danni cabdii bi waxa addoonkayga uu iga malaystaan u hayaa wey waa markaad dadaalaysood khayr iyo waddadii hayse wey laakiin qofka asagoo macsiyo iyo dembi iyo xumaan iyo fujuur dhex dabaalanayo inuu yidhaahdo malo wanaagsan ba ilaahay ka qabaayo wax wanaagsan baan ka filanayaa taas waa cajiز iyo jahli weeyaanoo wاlcaajiزu man atbaca nafsahu hawaaha watamana cala اllahi alamaani qofka intuu dembigii iyo naftiisa hawada raaciyey wax walboo xumaana derderay haddana ilaahay yidadiilo wanaagsan iyo malo wanaagsan malaysanayo kaa warkiisa laguma jiro ee qofka dadaalaya waxaa la rabaa in dadaalka ilaahay ka aqbalaya inuu niyadda gashado qanuud iyo maaragtay iyo quruusad iyo yaasi uuna la imaanin qofkii dadaalayo wey kii xumaanta ku jirana cabsida makriga ilahay inuu ka baqaa la rabaa uu toobad keeno hadduu asagoo dembi ku jira uu rajaan qabaa yidhaahdo murji buu noqonayaa waxaasoo dembi iyo qararin iyo tumasho shareeca lagu tumanayo alla caasina waxaasoo dhanba wuxuu u arkaa inaan waxbaba aan laga soo qaadayninoo makrigii ilaahay iyo ciqaabtiisii buu aamin ka noqday kaana khatar buu ku sugan yahay waana aniga buu yidhi ilaahay subxaanah macahu addoonkiisa maciisaan ahay miciyadii khaaskeed weeyaan oo binasri wataayiid ilaahay wuxuu leeyahay maciisaan ahay xiina goortii baan maciisa ahay yadkurunii u xusaayo xilligaa dikriga alla aad ku jirta maciyatullahi baa haysataa subxaana wa tacaala qofkuu ilaahay maciisa ahaadana waa liibaanay waa difaacayaa waa gaashaa waxbaanu dhan buu gaashaa ka saarayaa xirsi buu ku jiraa iyo xirsi xidh buu ku jiraa xiina yadkurin markuu xusaayo maciisaan dhan baa ka cararaya waswaasoo dhan baa ka fogaanaya qalbigiisa qalaqii iyo murugta ku jirta o dhan baa baxaysa raxmaadkii iyo nafaxaadkii alla xaggiisa ka timaadaysa ku da'aysa xiina yadkurani in dakaranii hadduu ixuso fii nafsihi naftiisa hadduu ixuso isagoo keligii ah oo khaali ah hadduu ixuso fii nafsihidaasi waa dikrigii qalbiga ahaa qalbiguba iga xusayba aayaadkaa uu tafakuraayo iyo kownkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo dikrigaasi uu qalbiga ka sheegaayo intaba fii nafsihi way soo gelaysaa maahe khaaliyan asagoo keligii oo laakiin dadka aan la joogin hadduu xuso dakartu waan xusi fii nafsii aniga naftay baan xusayaa bu leh subxaana wa tacaala anaa xusaaya oo naxariista alle iyo raxmaddiisii iyo xusidiisii ayuu qofkaa isagaa helayaa fadkuruunii adkurkum buu ilahay leeh ixusa waa ina xusayaaye wain dakaranii hadduu ixusose fii malaayin jamaaca dhaxdood ayuu igu soo hadal qaaday oo qur-aankii iyo dikrigii iyo khayrkii la yimid wuxuu dad ku dhex jiro dakartuhu waan xusayaa buu alla leeyahy fii mala'in jamaaca hum ayagu kuwa uga dhan xusay kuwa khayrun ka khayr badan fii mala'in hum ayaguba khayrun ka khayr badan minhum kuwii isaga uu dhexdooda joogay malaa'igta oo ka khayr badan basharka wixii aan ambiyada iyo rusushii aan ahayn taasoo muran ka taagan yahay khilaaf koo fadli badan ambiyada iyo malaa'igta laakiin inta kale ka khayr badan maxaa yeelay inta kale macsuum ma aho cisyaan iyo dembi baa ka dhaca malaa'igtuna laa yacsuuna allaha maa amarhum ilahay waxba kuma caasiyaan wain taqaraba minii hadduu ii soo dhowaada shibran taako taqarabtu ilayhi diraaca dhudhun baan usoo dhowaadaa shibriga waa la garanayaa suulka iyo faryarta inta udhexaysa wey diraacuna waa shibrayn laba shibri laba dhudhun laba taako ayaa diraac la dhahaa dhudhunka waa laba taako wain taqaraba ilaya diraacan hadduu in dhudhundhan iisoo maarata dhowaado taqarabtu minhu waxaan usoo soo dhowaanaya baaca baacuna waa diraacayn laba diraac weeyaan wain aataanii hadduu ii yimaado yamshi asagoo socda aataytuu waxaan u imaanayaa harwala degdeg iyo ord baa ugu imaanaya subxaanah wa tacala leh <clears throat> marka intaad ilaahay u jirsato labalaabkeed buu ilahay kuusoo jirsanaya subxaana wa tacaala intaad alla xusayso ayuu adilahay ka badan ku xusayaa oo ku soo dhowaynayaa oo wanaaggii iyo raxmad iyo qurbu ila allah alqurbu ila allah ilahay u dhowaansha subxana wataala cindiya ilahay agtiisaad ahaanaysaa subxaana wa tacaala qaala xadaana abubakr bin abi shayba wa abu kuray maxamed bin alcalaa qaala xadaana abu mucaawiyata moxamed bin khaasim can lacmash bihada alisnaad walam yadkur wain taqaraba ilaya diraacan taqarabtu minu baacan muna sheegin raawiyan mutaabacada wata qaala xadaana moxamed bn rafci naysaburi qaala xadaana cabdurazaq bn hamaam asancaani qaala xadaana macmar bn rashid alasdi can hamaam bni munabihin qaal haadaa warkan iyo saxiifadani maa iyo ladii waa axaadiistii uu xadaana noo sheegay abu hurayra can rasuulillahi uu nooga sheegay calayhi salaam marka saxiifadan oo dhan waa sidaasa ogaaw fadakara markaasuu wuxuu ka soo sheegay oo ka soo goostay axaadiida minha waxaa ka mida waqaala rasuululah nabigu inuu yidhi calayhi salaam ina allaha qaal ilaahay wuxuu yidhi idaa talaqaanii cabdii addoonkayga hadduu ila kulmo bishibrin intaa ka dhan hadduu ila kulmo ii soo dhowaado talaqaytu bidiraaci intaa labanlaabkeed baa anna aan khayr iyo wanaag siinayo u soo dhowaanaya waidaa talaqaanii hadduu ii soo dhowaado bidiraacin dhudhun indhan talaqaytuhu bibaacin baac baan u soo dhowaanaya baacu waxaa weeyaan labada gacmoodoo lajiido la kala jiido ayaa bac la yidhaha saa la yidhaahdo ayaa bac la yidhahda mid walbaba gacanta <coughs> waidaa talaqaanii bibaacin hadduu baac ii soo dhowaadana ataytuhu biasraca in ka degdeg badan baan ogu imaanaya xadaanaa umayata binu bislaami alcayshi qala xadaana yaziid ibnu yacni ibn zureyc qaala xadaana ruux ibn اlqaasim can ilcalaa ibni cabdiraxmaan alqaari can abi cabdiraxmaan can abi hurayrata radia allahu canhu qaal kaana rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa yasiiru kii socda fii dariiqi maka jidka maka ayuu nabigu ku safraayey oo koluu cumro aado iyo koluu xaj aado iyo koluu jihaad aado jidka intaba waa ku maray famara wuxuu maray nabigu calaa jabalin buur yuqaalu lahu la yidhaahdo jumdaan buur buuraha waddada ku yaala ka mida oo jumdaan magaceeda la yidhaahdo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam maray faqaala wuxuu yidhi siiruu socda haadaa jumdaanu jumdaan waa kan buurta jumdaane socda sabaqa almufariduun kuwii keliyooday ayaa hor maray oo dhaqtamay ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam qaaluu waxay dhaheen wama almufariduun maxay yihiin kuwa mufariduunta ah ee ayaga uun waxa ay hayaan wax kaloo hayaba maanta uusan jirin ee ka hadhay dadkii kaloo dhan ka duwanaaday yaa rasuul allah rasuul allow qaala nabigu wuxuu yidhi addaakiruuna allaha kaiira kuwa ragga in badan ilaahay xuso iyo wadaakiraat gabdhaha in badan ilaahay xuso weeyaan mufariduunta ayagaasa waxa weeyaan fariiduuna fii nawcihim ayagoo kale lama arkaayo dadkii way ka leexdeen way ka hadheen kuwii kale ee aan dikriga ilaahay la imaanaynin ama dadkii horee wanaagsanaa dikriga badnaa ayay ka hadheen oo ka dambeeyaanoo sidoodoo kale ayay u dhaqmayaan dikriga u xusaayaan sida buurtaa jumdaanba ay keligeed buur meel iska taagan u tahay waa buur muxuu ahaa dhagax iska taagan meel iska yaal oo buurihii kale ku xidhnayn ayaa jumdaanku ahaa sidaasuu ku shabahay nabiga calayhi salaam maarataan buurta ahaa dadka mufariduunta la yidhahdaan waa sidaasoo mufariduunta la yidhaahdo ee cibaadada iyo daacada iyo dikriga ilaahay la keli noqday baabun wuxuu ku saabsan yahay fii asmaa'illahi tacaala ilaahay asmaadiisa magacyaashiisa oo asmaada ilaahay dhammaantoodna sifaadna way xumbaarsan yihiin wa fadli man qof fadligii axsahaa asmaada ilaahay koobay xifdan ku koobay macnan ku koobay camalan ku koobay axsaahaa inta way soo gelaysaay qaala xadaana camru naaqid wazuhayr bnu xarbi wibnu abi cumara jamiica can sufyaan wallafdu licamar xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can abi zinaan cabdullaahi can ilacraj cabdiraxmaan ibni hurmusi can abi hurayrata cabdiraxmaan bn sakhr dowsi radi allahu canhu can inabiyi sala allahu aleyh alih wasalam qaal nabiga ala slam wuxuu yidhi lilaahi ilaahay buu u sugnaaday tiscatun wa tiscuuna ismaa sagaal iyo sagaashan magac buu ilahay leeyahay oo man axfadahaa qofkii xifdiya uu dakhalajana janna ku gelaayo yacni asmaada ilaahay faraha badan waxaa ka mida tiscatun wa tiscuun min jumlati asmaa'i illaahi ka mid ah mawsuufa lagu tilmaamay bianna man xafadahaa qofkii xifdiya inuu dakhala janna ku galaayo ismaad ilahi way fara badan yihiin laakiin sagaal iyo sagaashan waxaa ka mida qofkii xifdiya uu janno ku geli saas wey macnaha xadiidka ee ma aha xasri in ilaahay asmaadiisu ay sagaal iyo sagaashan besa tahay ma aha asmaadaas ilaahay uu leeyahay subxaana ee qur-aanka lagu sheegay ee axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sheegay intaan anaga kutubta iyo axaadiistii qur-aanka lagu sheegay mooyaane in kalena way jirtaa in kalena way jirtaa wax sardiyey oo xadiid marfuuc ahoo intuu sardiyey nabiga u kor yeela calayhi salaam oo saxiixana ma jirto riwaayat lwaliid binu muslim iyo hayr ayaa muxuu aha sardiyey fii sunani tirmidi wa ibnu ayaguna waxbaa laga sheegaa sanadkooda xadiistaas weliba waxaa laga hadlayaa in asmaadaas ku sugan qaarkoodna ayna laisku waafaqsaneen kuwo badanna laga tegay marka ilahay asmaadiisa way ka badan tahay sagaaliyo sagaashan sagaaliyo sagaashan way ka badan tahay bidaliil waxa uu daliila ah xadiidu cabdilaahi bni mascuud oo nabiga calayh salaam uu ka wariyey xadiidkii mashhuurka ah ee ku saabsanaa maa yufraju bihi alhima cafwan alham waxa hamiga iyo murugta lagu kor yeelo ah, hamiga iyo murugta iyo muxuuha ah walbahaarka markuu ka hadlayo nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaasi axmed uu soo saariya hayrba uu yidhi nabiga calayhi salaam qofkii yidhaahda intuu walbahaar iyo murug iyo kurba ay qabato sidan soo socota dhahda kurbadiisi iyo hamigiisi ilaahay waa kor yeelaa subxaanahu wa tacaala maxay tahay yaa akhrin kara yaa akhrin karaa de waa hanqadheen waa shanqadheen shanqadhe waan maqlahay yaa isu soo saari oo intu halka soo istaago akhrin kara ibnu cabdi naasiyatii biyadi maadin fiya xukm cadlun fiya qadaa'u as'aluka bikuli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitaabik aw callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fi cilmi اlgaybi cindak an tajcala alqur'aan alcaظiima rabiica qalbi ونور صدري وجلاء حزني وذهاب wadahaaba baarak allah fiik baaraka allahu fiik allah barakeeyo eh, sidaa u akhriyay weeyaan shaqaadan ashaahid waxaa weeyaan waxaa looga jeeda haddaan ka soo qaadanayno ducada horta hala xifdiyo qofkii xifdiya ah hamigiisa iyo walbahaarkiisa iyo kurbadiisa ilahay faydaaya xadiis saxiixa asaluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka waanzaltahu fii kitaabika ow callamtahu axada min khalqika qof khalqigaada ka mid ah dadka ka dhurba yaqaanaan ow istaaharta bihi fii cilmi alghaybi cindak qaar adiga la keli noqotay cilmulghaybka agtaada adah ood u keli noqotay oo wax kaloo ogba uusan jirinba intaas sheegtay ee waxya ku soo dega aan ahayn intaasoo magac baan ilaah kugu baryahayaaye qur'aanka kariimkaa waxaad ka dhigtaa rabiica qalbiga anaga raaxadiisii rabiiciisii doogiisii barwaaqadiisi yani sida rabiica iyo dooga loogu indhaqabowsadoo kale qur-aanka ka dhig qalbiga annaga murugtaanada ilaahay ku zuuli kurmadaanada ku fayd halkaa waxaad ka fahmaysaa inay jiraan asmaa ilaahay oo wax garanaayoon alla ahayn uusan jirin iyo qaar uu dad addoommaha ilaahay ka mida ku khasisay iyo qaar kitaabka lagu soo dejiyo oo la wada garan karo intaba inay jiraan marka sagaal iyo sagaashan way ka badan yihiine xadiidkan waxaa laga hadlayaa waxaa ka a ah sagaal iyo sagaashan lagu janno geli qofka xifdiya inna lilaahi lilaahi tiscatun wa tiscuuna sman sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahay man xafidaha bianna man xafidaha qofkii xifdiya uu dakhalo janna jannada ku gelaayo wa ina allaha ilaahay witrun alla waaxida weeyaan yuxibbu wuxuu jecel yaha alwitra tawxiidku jecel yahay ilaahay waa witir waxdahu weeye laa shariika lah waxaad la wadaaga ma jirto waxdaaniyadiisa fii daatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi qof lale ma jirto subxaanahu wa tacaala yuxibbu wuxuu jecel yahay alwitra tawxiidkaasna waa jecel yahay waa tafsiir lagu fasiro wey yuxibu lwitra witrika iyo tirada isdheer ayuu jecel yahay walidaalika wax badanoo axkaamta ka mida iyo wax badan oo ka mida khalqiga intaba tiro witir ah oo isdheer ayay ku socotaa tiro witir ah halla weysaystaa la yidhi saddex baa ugu badan witrku waa saddexaa wey salaadihii shan weeyaan waa witir nacam maalmuhu waa toddobo oo waa witir cirku waa toddoba oo waa witr dhulku waa sidoo kale waa witir toddoba weeyaan witirkaasay u badan yihiin wa fii riwaayati ibni abi cumara man axsaaha qofkii xifdiya lafdigoodii buu korka ka qabtay macnahoodina waa fahmay waxay ka hadlaayaan iyo waxxumbaarsan yihiinna waa ku dhaqmay ku dhaqan baa loo baahan yahay haddii ilaahay hafuur uu yahay dembigaad gasho ka toobadkeen allah ha kuu dhaafee raxmadda ilaahay sidoo kale marka sifaatkaa alle ku camalfalka bimuqtabaaha lagu camalfalay xadaanii maxamed bnu raafici qaala xadaana cabdurazaq qaala xadaana macmar bnu raashidin can ayuuba macmar bn raashid can ayuub bin abi tamiim can ibni siriin can abi hurayra wa can hamaam munabi can abi hurayra can nabi sala allah alay ali wasalam qaal ina lilaahi waxa uu sugnaaday tiscatan wa tisciina sagaaliyo sagaashan isman min ismin miatan waa boqol ilaa waaxidan hal mooyeene ow man axsaahaa ah sagaal iyo sagaashan kaasoo man axsaaha qofkii xifdiya uu dakhala janna jannada gelaya wa zaada hamaam wuxuu ziyaadiyey can abi hurayra can inabiyi sala allahu calayh waali wasalam inahu ilaahay witrun weeye waaxid yuxibu lwitra witrkuu jecel yahay tawxiidka iyo tirada iyo xisaabaha witrka suurat alfaatixa waa toddoba ayadood iyaduna baabu alcasmi biducaa alcasmu in la gooyo oo rajo iyo casmi lala imaado marka ducaaba kala ducaysanayo walaa yaqul qofka yuu dhihin inshita ilaahu ii dhaaf inshita haddaad rabto ilaahu ii cafi haddaad rabto ha dhihin ee gooyoo rajada ha kula socoto quusad yuuna kugu jirin xadaana abubakr bin abi shayba wazuhayr bn xarb جميعا عن ابن علية إسماعيل عن قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد العزيز بن سويب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبgu wuxuu yidhi إذا dacaa أxadukum axadkiin markuu ducaysanayo falyacزim fi الducاء ducada ha gooyo yuuna tacliiqinin wax ku xidhin yaczim rajada iyo ilaahay quuldareenta uu quuldareenayana ayadana hara agooyo oo yuuna maarata shaki iyo ama laga aqbali waaye iyo yuuna dhihin walaa yaqul wuu dhihin allahuma in shiita haddaad rabto facdini isii fainahu laa mustakriha lahu wax alla ikraahao khasba ma jireen markaad tirahdo ilahu haddaad rabto isii yani haddaadan rabinna haddaada mashiyadaada iyo doonidaada ayna ku jirinna haddee yay noqonaysaa marka inaad sidii ilaahay subxaana wa tacaala asagoo oo mashiyadiisa wax ka baxsanba ay jiraan ilaahay mashiyadiisa iyo khiyaarkiisa iyo doonidiisa waxanba ku socdaan wax ilaahay khasbaaya ma laha mashiyadiisa waxaan ahayn uu ku soconna ma laha marka ilaahay marka hore mashiyadiisa waxanba ku wadaaye inshiitada ha dhihin sida adigoo leh ilaahay mashiyadiisa mar buuna ku soconayna mar baaba la khasbi adoo le oo kale macnahaasaa la diidan yahay fa ina allaha alla laa mustakriha la wax khasbaaya waxaa kaloo ku jirta meesha allahuma in shi'ta inayba wax weyn ba agtaada ka ahayn inuu ilahay wax ku siiyo kuu dembi dhaafo kuu naxariisto wax weyn ba agtaada kama aha isku kaa mid wey haddaad doontanaysi haddii kale lahaysiin oo kale taasna lama rabee war qof wax baryaaya oo alla baryaaya oo ducaysan oo rajo qaba casmi iyo go'aanna qaatay ilaahayna ducadiisii maaragtay si adag u ducays oga baryay noqon weeyaan xadaثna yaحya بن أyuba qtayba بن xujrin qaluu xadaثna ismاعيل ycmr بن jacفر عن الclى عن أbي عن أbي هurayرaةa أna rasuul الlah slى الlaه عalيه وaلiه وsلم qaal ida dacaa axadukum axadkiiba ku ducaysanay falaa yaqluu yuunan dhihin allahuma kfir lii idhaf ii shi'ta haddaad rabto walaakin liyaczim ilmas'ala masalada ha go'aansado walyucdim iraqba raqbadana ha weynaysto iyo rajada ha weynaysto faina allaha ilaah laa yatacaadamuhu shayun shay kuma weynaada acdaha u bixiyey ilahay wuxuu bixiyey kumama weynaadaba wax ku weyn oo ku culus ma jirto oo sacab ku ah ma jirto ilaahay umuurihiisaoo dhan ba ilahay baynalkaafi wanuun kun fayakuunu weeyaan marka ilahay wax ku cuslaanoo ku weyn maba jirtee ducadana casmi oo goo raqbada iyo rajadana weynayso wey xadana isxaaq bn muusa alansaari xadana anas bn ciyaad qaala xadaثna alxاariث huwa bn cabdالرaحman bn abi dubaab can caطاء bn miina can abi hurayraةa radي الlah canهu qaal qaala الnabiyu salى الlah عalيه وalih waslm wuxuu yidhi laa yaquulanna axadukum yuuna dhihin allahuma اkfir lii ii dhaaf ilaahayow in shita haddaad rabto allahuma arxamnii i naxariis in shita haddaad rabto saha dhihina liyuczim fi ducaa ducada qofka ha gooyo go-aan ha gaadho fain allaha ilaahay saaricun wuxuu samaynay maa shaa wuxuu doono mar walba bashiyadiisu wax ku sameeyaa laa nukriha lahu mar la khasbaayo wax khasbi kara ma jirte baabu karaahati tamani اlmowt mawdka iyo geerida inaad raadsato ood barido oo tamanido lidurin liajli durin dhibaato adduunoo nasala bihi qofka ku soo degtay lidurin dunyawiin dhibaato ku soo dhacday darteed inuu yidhahdo ilaahu idil ilaahu adduunka iga qaad inaad dhintaan raba aad waxaa ku ducaysato sax maaha maxaa yeelay mar kasta ood nooshahay jaanis iyo fursad baad haysataa oo hadday nafta kaa baxda aadan helayn cumrigaas dheer iyo cibaadadaas suuban baa ilaahay laga baryaa khayrukum man daala cumruhu wa xasuna camaluh qofkii oo uu cumrigiisa dheeraado man daala cumrahu qofkii cumrigiisa uu dheeraado xasuna amalu camalkiisana uu wanaagsanaado hmm, man daala cumruhu sooma wakaase markay arrintaasaa u khayr badan man daala cumruhu wa camaluhu yaa u khayr badane in ilaahay uu maaragtay xayaatadaadaas kaaga dhigo midaad ajir iyo hawaab iyo aakharo ugu dhowaato iyo riidaha ayaa kuu fiican marka ilaahu idil iyo geeri iyo waxba ha tamaniin ha raadsani wey gaar ahaan hadday waxaad ka cabaraysa adduunuu yahay adduunka qiimihiisa waa iska kooban yahay dhibkiisa iyo rafaadkiisa oo dhanna waa waxa laga kaban doono oo qofka muuminka marka jannada la geliyo oo la yidhahdo adduunyada dhibaata maku soo martay may weliga wax dhibaata maarkin buu ley waxo dhan wuu iloobayaaba waxo dhan wuu iloobaya nacam ayib fain kaana laabudda hadday tahay laga maarmaan awe soo maa xadaثna زuhayr بن xرب qال xadaثna ismاعيل عن iبن culي عن cabdالعaزيز عن أنس qاal qaala rasuulu الlahi salى الlaه عليه waسلم wuxuu yidhi laa ytamanayanna yuunan raadinin oo tamanin oo majeeranin oo doonin oo dalbin axadukum axadkiin almowta geeri lidurin dhib nazla bihi ku dhacda ku soo degay dartiis xanuunkii baa ka batay waa jiraday ma ahe cabsi baaba haysta oo cadiidi buu ku jiraa ma ahe faqri baa haya ma ahe kurbe iyo murug baa la geliyey ciil baa la geliyey wuxuu raadinayay buu waayey wuxuu maarata ka cararayay baa ku dhacday waxaasoo dhan lidurri nasala bihi dhib ku soo gaaray dartiis geeri ah raadsanin oo ha ah rajaynin oo ha dalbin fain kaana laabudda hadduuse qofku laga maarmaan ilaa wa ilaa uu mutamaniyan tamaninayo uu majeeranaya mowdya geeri falyaqul ha yidhaahdo allahumma axyinii ilaahu inoole maa kaanat ilxayaatu intay noloshu khayran khayr lii aniga ii tahay watawafanii i oofso idaa kaanat ilwafaatu geeridu markay noqoto khayran lii mid ii khayra markay nolosha khayr ii tahayna ilaahu intaa nolosha khayr ii tahayna inoolee geeridu oo inaan sii noolaado fitno iyo dhibaataba aan kala kulmo diintaydii iyo cibaadadayda sii xumaani inta cibaadadayda wanaagsan tahay hadday khayr ii tahay inaan dhintaan idil wey saasaad ku ducaysanaysaa ee ilaahayow idil maandhinto waxba ha dhihin marka waa midda adduunyada dhibaatada ku dhacday laakiin culimmada qaar baa waxay qabaan hadduu qofkan dhibka soo gaaray wax diintiisa ku saabsan oo uu ka baqayo fitno fii diinihi diintiisa inay fitno ka soo gaadha iyo musiiba fi ddiin musiiba diinta xaggeeda uu ka baqo inuu yidhaahdo allahuma qbidnii kayra maftuun anoo lay fitna ilaahu idil inuu yidhaahdo taa way bannaan tahay culimo badan oo ajilla aho muxadisiin iyo hayrba ah ayaa tamaniyey oo sidaana ku dhintay ayay leeyihin xadaثna iبn abi khlf xadaثna ruux بn cubaada xadaثna شhucba بn xajaaj xaw xadaثani زuhayr بn xarb xadaثna cafaan cafaan ibn muslim الsafar qaala xadaثna xamaad yacni ibn salmة ibn dinaar kilaahuma can haabit ibn asr can anas bn malik can الnabi bimilihi غayra anahu qaal min durin dur iyo dhibaato asaboo ku dhacday darteed yuuna mowd iyo geeri u raadsanin oo u dalbin oo u baryin qaala xadaثna xamid bn cumar xadaثna cabdالwaaxid ibn زiyaad qaala xadaثna caasim ibn abi sulaymaan asim mxuu ahaa asim bin abisalaan somen can nadar bn anasi wa anas yoomaidin xayun ninka la yidhaha caasim wuxuu ka wariyey annadar binu anas anas binu maalik wiiluu dh nadar la yidhaahdo anas nadar binu anas binu maalik binu nadar ah, awogiis baa loogu macdaray wa anasun anasna markaa uu caasim u warramaayo yowmaydin maalinta xayi wuu nool yahay aabbiho nool buu marka xadiiskii dadku sheegaya oo akrinaya ama u sheegaya qaala anas wuxuu yidhi lowlaa anas buu marka ka warinaya qaala anas baa wuxuu yidhi lowlaa ana rasuula allahi sala allah alay slam hadduunan rasuulkii ilaahay qaala dhihin laa yatamanayanna yuuna tamaninin oonan raadsanin oo dalbin axadkum axadkiin almowta geeri latamanaytu waan tamanin lahaa buy oo waan majeeran lahaa waan dooni lahaa in nafta laiga qaado hadduu hadalkaa nabiga dhihin calayh isalaatu wasalaam marka dambe duqoobada cumrigiisa ilaa boqol sano gaadhay ama ku dhowaaday ama fitantii xajaaj binu yuusuf iyo bani umaya xaaladahaasi qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cabdullahi bn idriisin can ismaaciil bin abi khaalidin can qays bin abi xaasim qaal dakhalnaa waxaan u gallay calaa khabaab khabaab ibnu arat waqad iktawaa isagoo isgubay sabca kayaatin toddoba dab isagoo isku dhuftay fii fadli caloosha calooshuu iska gubay toddoba dab iskala dhuftay xanuun dartii jirra haysay xanuunsanaa markaasuu deena dab iskala daalay dabkuna sidiisu waa aakhiru dawaa waxa ugu dambeeya markaad wax kale isku daydo wax kasa weydo markaasaad dabka gelaysaa oo isgubi kartaa laakiin laguma degdego toddoba dambuu isku dhuftay faqaala wuxuu yidhi markii loo galoo la booqday low maa ana rasuul allah hadduunan rasuulka calayhi salaam nahaanaa naga nahyin an nadcuwa bilmowti geeri inaan ilaahay ka barino la dacuutu bihi ilaahay waxaan ka bari lahaa geeri iyo dhimasho laakiin nabigaa noo diidoo yidhi geeriha baryina xilligeediiay imaan doontaaye waxba ah raasanin ilaahay subxaanahu wa tacaala intaad nooshahay fursaddu kusiiye ka faa'idayso wixii dhiba kusoo gaarana waa dembi daaf wey xadaana isxaaq bn ibrahim akhbarana sufyaan bn cuyayna wajariir bn cabdilxamiid wawakiixa xadaana ibnu numayr xadaana abixa xadaana cubaydulah bn mucaad alcambari wayaxya bn xabiibin qaala xadaana muctamarxa xadaana muxamed bn raafic xadaana abu usaama kulhum can ismaaciil bihada isnaad qaala xadaana muxamed bn raafic naysaburi xadaana cabdurazaq bn hamaam asancaani أخبرنا معمر وابن راشد عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi laa yatamanى أxaduكم الmowta أxad idinkeena mida yuunan mowt iyo geeri una dalbin oo una tamaninin oo ku baryootamin oo ku ducaysanin walaa yadcu bi yuuna ku ducaysanin min qabli an yaatiyah intuuna u imaanin waxba yuunan degdegin inahu idaa maata hadduu dhinto axadukum axadkiin inqaطaca camalu camalkiisii baa go'aya marka geeri waxaad u baryotanto maba ahaba haddaad dhimato wakhtigaadii cumrigaada hadduu dhammaad dhimato dee camalkaadi baa istaagaya camalkaadi baa istaagi marka dhinaca laga fiiriyo marka inaad noolaato cibaadaysataa kaaga sii fiican labadii nine midna saaxiibadahaa isla hijrooday ee sanadka kale horreeyey ee weliba midkaa horreeyey jihaad uu ku dhintay oo shahiiday kii dambe sanad kadib hadduu dhintay waxaa la arkay kii dambe oo jannadii ka horreeya oo ka darajo sarreeya nabiga haddii la weydiiyo la yidhi waase kii shahiidkaa ah ee cibaadada ka horray yaaba laga hormaray soo sanad dhan ma cibaadaysanaynin buu yidhi sanad dhan iyo salaad iyo soon iyo cibaado iyo daaca iyo khayr waday kaana uu qabriga ku jiray oo camalkiisii la xereeyoo la joojiyey marka waxaa weeyaan cumriga dheer iyo cibaadada suuban nasiib weeyaan wainahu laa yaziidu almu'mina qofka mu'minka ma ziyaadiyo cumruhu cumrigiisa ilaa khayran ubuu ziyaadiyaa qofka mu'minkaa cumrigiisa khayr ubuu u ziyaadinaya qofka siddeetan sagaashan gaara intaa cibaadaysanay ninkii soddon jir ku dhintay oo camalkiisii iyo cibaadadiisa halkaa lagu joojiyey isku ajir iyo isku hawaab ma aha baaban wuxuu ku saabsan yahay man axabba qofkii jeclaadaa liqaa allah ilaahay la kulankiisa axab allaahu ilaahayna waa jeclaanaya liqaa'ahu la kulankiisa waman kariha ninkii nacaa liqaa'a allah ilaahay la kulankiisa kariha allaahu ilaahayna waa nacaya liqaa'ahu la kulankiisa tafsiirkeediina waa soo socdaa arrinkaa waxaa laga wado xaddaana hadaab ibnu khaalidin qaala xaddaana hamaad ibnu yaxya qaala xaddaana qataada ibnu dicaama can anas ibni malik albasri can cubaadata bnu saamitin alansaariy radia allahu canhu waardaah axad nuqabaa ana nabiy allahi nabiga ilaahi sala allahu aleyh wasalam qaal nab wuxuu yidhi man axabba qofkii jeclaada liqaa allah ilaahay la kulankiisa oo ilaahay waxaa lala kulmay marka la dhinto unbaa ilaahay lala kulmiye axab allahu ilaahayna wuxuu jeclaanaya liqaahu la kulankiisa qofki ilahay inuu la kulmo jeclaada ilaahayna inuu la kulmuu jeclaanaya oo qofka ilaahay inuu la kulmo oo daaru alaakhira iyo geeridii iyo dhimashadii xilligaasi nafta ka baxaysa rajeeyaa oo wanaaggiisa arkaa qofkaa hadda waxaa weeye qof mu'min oo weli ah ilahna waa jecelyahy waman kariha qofkiisa naca liqaa'a allah ilahay la kulankiisa oo og hadda wuxuu sameeyey is og yahaye kariha allah ilahina waa nacaya liqaa'ahu la kulankiisa samada iyo albabaha laga soo xidhanaya xaddaana maxamed bn muhana warbashaar qaala xaddaana muxamed bnu jacfarin xaddaana shucba can qataada qaal samictu anas bnu maalik baa maqlo yuxadiu warami can cubaadata bni samid can nabiy sala allah alay slam mila qaala xaddaana moxamed bn cabdillaahi arrusiy qala xadaana khaalid bn اlxaariث اlhujaymiy xadaana saciid ibn abi caruuba can qataada bni dicama can zuraara bn abi awfa can sacd bni hishaam can caaisha radi allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qaala rasuulu اllahi sala اllah alيh wasalam wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaadaa liqaa'a allah ilahay la kulankiisa axab allahu ilahayna wuxuu jeclaadaa liqaa'ahu la kulankiisa waman kariha qofkii naca liqaa'a allah ilahay la kulankiisa naca kariha allahu ilahayna waa nacaya liqaa'ahu la kulankiisa sa hadduu nabigu yidhi saxaabadii ishkaal baa galay maxaa laga wadaa dhimashadii unbaa ilahay lagula kulmiya mataasa faqultu waxaan idhi bay tiri caaisha yaa nabiy allah nabi allow akraahiyata almowt ma mowdka iyo geeridan cidda la nacaya kol haddii markii dhimashada kadib un rabbi lala kulmi geeridii ay noo dhexaysa annagii rabbi la kulanka annagii ma nacidda aan mowdka iyo geerida nacayna qof walba waa nacaay fa kullunaa dhammaantood nakrahu lmowta mowdka waa nacaynaa xilliga sakaraadka mooyeene inta kale sakaraadka markii la gaadho laakiin waa lakala bixiyey faqaala nabi wuxuu yidhi laysa sidaa u fahamtay ma aha geerida iyo mawdka ma aha waxaa laga hadlaya nicid iyo nacid la'aan walaakina almu'mina qofka mu'minka idaa bushira markii loogu bishaarayo biraxmati illaah ilaahay naxariistiisa waa goorma sakaraadka markuu hayo indhaha taagaayo ayaa loo bishaaranaya oo gacanta loo haadinaya malaa'igta dharka cadcad wadatay udgoonka iyo baraafuunka wadatay kafanka haysatay soo dhowayntiisii baa la tusaaya markaas wa ridwaani ilaahay ridihiisa markii loogu bishaarayo wa jannatihi jannadiisa loogu bishaareeyo adduunkan kuleelkiisa iyo dhibkiisa iyo rafaadkiisa soo dhoofa barwaaqadan imo baa laleeyahay markaa axabba wuxuu jeclaanaya addoonka liqaa allah ilahay la kulankiisu jeclaanaya fa axaba allahu ilaahayna wuxuu jeclaan liqaahu la kulankiisa albaabihii loo furaayo waa la soo dhoweynaya wa ina alkaafira gaalka iyo munaafaqa idaa bushira markii loogu bishaareeyo bicadaab illah cadaabkiisa markii ilahay cadaabkiisa loogu bishaareeyo markay nafta haysaoe qaadqaadaysa indhaha uu caddaynaayo ayaa cadaabkii la tusi wasakadii caradii ilahay markii loogu bishaareeyo soo bax baa leeyahay nafyaha khabiidada lacarad baa kugu dhacday kariha wuxuu nacayaa liqaa'a allah ilahay la kulankiisa inuu nafta laga qaado oo xagga lalo maaragtay nafta loo qaado ayuu nacaya cadaabkaasuu ka cararaya oo ka cabsanaya jidhkiibuu isku dayaysaa nafta inay dib ugu laabato o isku baraambarto waa la soo jiidayaa wa kariha allahu ilahayna wuxuu naci liqaahu lakulankiisa ilahayna la kulankiisuu <clears throat> nacaya waxaa uraya ee dhintay ilaahay ma raba subxaanah xadaana moxamed bnu bashaar bin daab qala xadaana moxamed bn bakr xadaana saciid can qataada bihada اlisnaad qala xadaana abu bakr bn abi shayb xadaana caliy bn muslim can zakariya bn abi zaahid can الshacbi can shurayx ibni hani can caaisha radi allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yidhi man axaba liqaaءa allah qofki ilahay la kulankiisa jeclaana axab allahu liqaa'ah ilahay la kulankiisuu jeclaana waman kariha liqaaءa allah qofkii ilahay la kulankiisa nacaana kariha allahu liqaa'ah wاlmowtu mowtkuna qabla liqaaءi اllah mowtkaasi ilaahay la kulankiisa ka hor weeyaanoo mowdka hadda waxa laga hadlaya ma aha ee liqaa'allaahiba waa marka mowdka uu dhowaado nafta qofka ka sii socoto markaa weeyaan marka laga hadlaayo ay dadku kala baxayaan mid wuxuu markaas nafta ay ka baxayso ee wax walba la tuso jannadiisii soo noqo hebelow iyo dhakhtarha loo keena xataa ma rabo inuu adduun ku soo noqdo cabsidan ma haysa waxaa weeyaan ma'aalkeenniiyo meeshaan gelaynaan war loo haynin kalsooni darribaana haysa laakiin xilligaas koonfam baa la siinaya wataa jannadaada leedahay gurigii xumaad ku jirtay dhoobada ka samaysnaa kaa dahabka laguu bedelay xawrulaciintaadi barwaaqadaadi albaabihii jannada waatan muxuu ku fali marka adduunyo waa qof la dallacsiiye markaas way markuu leeyahay naftaa laga qaado oo naxashkiisa uu dhahaya qadimuunii qadimuunii isagoo qabri lagu sii wado ii dhaqsada ii dhaqsada xadaana isxaaq bn ibraahim ahbaranaa ciise bn yuunus qaala xadaana wman kariha liqa la kariha allah liqahu almowtu qabla liqaa'ihi xadaana isxaq bn ibraahim ahbarana ciise bn yuunus bn abi isxaaq ismaaci xadaana zakariya can caamir ibn sharaxbiil الshacbi caamir bn sharaxbil الshacbi xadaana shurx bn hani ana caaisha akhbaratu ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam qala bimili qala xadaana saciid bn camr ashcafi qala akhbarana macabtar can mudarifin can caamir الshacbiy can shurayx bn hani can abi hurayra qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam nabiga wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaada liqaa'a allah alla la kulankiisa axab allahu ilaahayna wuxuu jeclaa liqaahu la kulankiisa waman kariha qofkii nacaa liqaa'a allah ilaah la kulankiisa kariha allahu ilaahayna wuxuu nacaya liqaahu la kulankiisa qaala faataytu caaishata caaishaan u imaaday faqultu waxaan ku idhi buu leeda shurayx baasaa dhahaya caaisha waxaan ku idhi yaa ummalmu'miniin mu'miniinta hooyadooday samictu waxaan maqlay abaa hurayra oo yadkuru ka warinaya can rasuulila nabiga calayi salam xadiian xadii xadiistii faraha badneed abuu hurayra ayaa qofka xoogow yaababa isku sii doonaya saxaabadii kale markaasa run buu sheegay xadiian xadii in kaana kadalika siduu sheegay hadday tahay faqad halaknaa waan halaagsannay xadiidkaasuu sheegay hadduu yahay waan halaagsannay faqaalat caaisha waxay tidhi ina alhaalika qofka halaagsamay man waa qofka halaka halaagsamay biqowli rasuulillaahi hadalkii nabiga qofkii ku halaagsamay sala allah aleh wasalam qofkuu nabigii halaag u qiray ee hadalka nabiga ku halaagsamay umaa halaagsamaye wamaa daaka waxaaba hureraad ka maqashay eed cabsana ka cabsanaysa muxuu yahy qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam wuxuu yidhi man axaba qofkii jeclaada liqaa allah ilahay la kulankiisa axab allahu liqaa'ah ilahay la kulankiisuu jeclaanayo waman kariha qofkii naca liqaa allah ilahay la kulankiisa kariha allahu ilahayna wuxuu nacaya liqaa'ahu la kulankiisa xadiidkaasoo abu hurayra nabiga ka wariyey walaysa minaa axadun saasuu le shuraax laysa minaa naga minaa axadun qof ilaa wahuwa yakrahu lmowt qof walbana wuxuu nacab yahay mowt iyo geeri buu nacab yahay hadday sidaa tahay marka dhammaantaan ama geeri haddaan nacabna ilahayna waa nacab yahay la kulanka annaga saasay marka noqonaysaa oo mowdkii geerida buu ku tilmaamay iyo nacida la nacaayo faqaalat caaisha waxay tihi qad qaalahu rasuulullaahi sala alla alay slam warka abu hurayre aad ka maqashay warkii nabiga weeyaan horta waa sax walaysa biladii mana aha dhinaca iyo xagga aad tadhabu ileyh xadiidka la aaday meeshaaad la aadday ma aha dhinacaad la aadday iyo fahamka iyo tafsiirkii baa kaa khaldare warku waa war nabi laakiin ta'wiilkii iyo tafsiirkii baa kaa maqan walaakin waa ka tafsiirkii idaa shakhasa albasaru aragu markuu taagmo qofka nafta haysa indhaha saa u taag maayaan ishiisii ma la dheelayso ishii markii saa loogu soo dhawaada badhbadhahaysay isha ayada taagantahay saas u taagantahay idaa shakhasa albasaru araggii markuu taagmo <clears throat> waxashraja sadru xabadkuna uu neeftuuro oo neeftu hal dhinac bay u soconaysa neeftii suluq leheeda isee maraysay ma jirtee saan bay usii boonaysaa oo saan bay usii socotaa xashraja sadru xabadkuna uu neeftuuro washacara aljildu jirkuna uu qabandhacyoodo oo ay qodax ku wada istaagto qamandhacyo iyo qodax ay ku istaagto nafti baa lagu taagaya sakaraadkii baa haya oo ku taagan watashanajat ilasbaabicu farihiina ay laabtaan oo ay aruuraan farihiina ay isku soo qoolloocsamaan xanuunkii dartii ay isku soo laabmaan fa cinda daalika xilligaasi qofka waxbaa la tusaayaaye marna xabba qofkii jeclaabaa liqaalla ilahay la kulankiisa malaa'igtii wanaagsaneed ee malaa'ikaturaxma iyo jannadii iyo daartiisii iyo karaamadiisii markii loo bandhigo marka axab allaha ilahay buu jeclaaya liqaahu likulankiisa waa muuminkii waman kariha qofkiisa naca liqaa'a allah ilahay la kulankiisa oo arka hoog iyo halaag cadaab iyo foolxumo iyo qarmuun waxa ka horreeya u arko karihallaahu ilahayna wuxuu kariha liqaa'a allahi markaasuu nici kariha allahu ilahayna wuxuu nici liqaahu lakulankiisu nacaya sidaas weeye tafsiirka iyo macnaha loola jeedo caaishana nabiga u fasiray calayhi الsalaatu wasalaam وxadaثnahu isxaaq bn ibrahim alxamdali akhbarana jariir can mudarib bhada lis naxو xadiid cabdar xadaثna abu bakr bn abi shayba وabu caamir الashcari وabu kurayb alhamadani qaaluu waxay xadaثna abu usama xamaad can burayd burayd bn cabdillahi bn abi burda can abi burdata can abi musa can الnabiy salى اllah alيه wasalam qaal man axaba qofkii jeclaada liqaaء allah ilahay la kulankiisa axab allahu liqaa'ah ilahayna la kulankiisa u jeclaanay waman kariha liqaaء allahi kariha allahu liqaa'ah baabun fadlu dikri dikriga fadligiisa waducaa'i allabariga wataqarubi dhowaansho ilallaahi in loogu dhowaado duca iyo allabari loogu dhowaanayo dikri fadliga laga helaayo waa kan xadaana abu kurayb maxamed bn calaa alhamdaani xadaana wakiic bn jaraax bn abi maliixin can jacfar ibni burqaan can yaziid bn asam can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allah alayh waali wasalam wuxuu yidhi in allaha yaquul ilaahay wuxuu leeyahay ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga malihiisaan ahay bi anigu iga malaysta wa macahu maciisaan ahay idaa dacani markuu baryayo idaa dakarina waan sii ogaanay dikriga iyo ducada iyo cibaadada dhammaantood miciyatullahi baa lagu helay ilahay dhawaanshihiisa subxaanah iyo raxmadda iyo ta'yiidka iyo guusha iyo gargaarka rabbi ayaa lagu hela <clears throat> qaala xadaana maxamed bnu bashaar binu cumaan alcabdiy qaala xadaana yaxya ibnu saciid alansaari wbn abi cadiy maxamed bn ibraahim can sulaymaan sulaymaan bnu darkhaan wahuwa taymiy can anas bni maalikin can abi hurayra can nabiyi sala allahu aleh ali wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi qaala allahu caza wajal ilahay baa wuxuu yidhi idaa taqaraba cabdii addoonkayga hadduu igu soo dhowaado minii shibrantaa ka indhan cibaadada intaa dhan taqarabtu minhu diraacan dhudhun baan u dhowaanaya waidaa taqaraba minii diraacan dhudhun hadduu ii soo dhowaada taqarabtu minhu baacan baan u dhowaanaya oo buuca waidaa ataanii yamshi asagoo socda hadduu ii imaado ataytuhu harwaalah naxariistii iyo raxmaddii iyo ridihii iyo wixii wanaagaya khayraha iyo rabbi dhowaanshihiisa intaasuu helaya xaddaana moxamed bin cabdilacla alqaysiy qaala xadaana muctamar ibnu sulaymaan can abihi sulaymaan ibnu darkhaan bi hada lisnaad walam yadkur ma sheegin waa muctamirka mutaabaceynayo ninka hore aabbihii ka warinaayo mutaabaceynaye ninka aabbihii ka warinaya ibn abi cabdiga muctamirka mutaabicinaya isagu muuna sheegin ida aataanii yamshi ataytu harwala qaala xadaana abubakr bn abi shaybata wabu kurayb maxamed bn cala wlafdu labi kuraybi qaala xadaana abu mucaawiya can lama sulayman can abi saalix samaan can abi hurayra radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleh waalih wasalam nabigu wuxuu yidhi yaquulu llahu caza wajal ilaahi wuxuu leeyahy ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga marihiisaan hadba u hayaa wa ana aniguna macahu baan ahay xiina goorta uu yadkurina iu xusaayo maciisii baan ahay fain dakaranii fii nafsihi naftiisa gudaheeda hadduu si gaara qalbiga iga xuso ama waxaan la arkaynin asagoo dadka kale ayna arkayna maqlayn fadakartu waa xusaya fii nafsihi naftay wain dakaranii hadduu i xuso fii malayin jamaca dhexdood dakartu waa xusaya fii malayin khayri minhu jamaca ka khayr badan hadda markaa nabiga sheegna magaciisa calayh salaatu wasalaam salliga nabiga calayh salaam halagu dadaalo halagu salliyo adoo ninna tashwiijinayni tartiibtaada u gur adoo dhegaysanaya haddana hawsheena sii wad sala allahu alayh waalih wasalam waxaad soo gelaysaa markaa waxaad soo gelaysaa wain dakaranii fii malain dakartuhu fii malain khayra minhu waa dikri illaahi dikrigu kamid yahay salliga nabiga alayh salaatu wasalaam wain iqtaraba ilaya shibra hadduu taa ka iisoo dhawaada taqarabtu ilayhi diracman u dhawaanaya wain iqtaraba ilaya diracn iqtarabtu ilayhi baaca wain aataani yamshi ataytu harwala qala xadaanii abubakr bin abi shayr xadana wakii xadana axmed sulayman can macruuf bin suweyd can abi dari alkhifaari junda min junaada radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi yaquulu allahu caza wajal ilaahay wuxuu leeyahay man jaءa bilxasanati qofkii xasana la yimaada hal xasana la yimaada falahu wuxuu leeyahay cashru amhaaliha tobankeedoo kale waaziidu waabaan u kordhinayaayo ilaa acmiata dicfin baa laga dhiga toddoba laalaab waman ja'a bisayi'a qofkii xumaan hal xumaana la yimaada fajazaa'uhu xumaantaasi abaalkiisa sayi'atun waa un xumaan miluha iyadoo kalea ow maseakfiru waama iska dhaafiba haddaad dembi la imaato isagoo kale hal baa laguu qoraya laakiin haddaad xasano la imaatay wanaag toban baa ugu yar oo lagu gaadhsiin ikhlaaskaada iyo addahaada iyo mutaabacadaada hadda intuu camalku sii fiican yahay iyo munaasabada iyo wakhtiga makaanka toddoba boqol buu la ilaa adcafin kaiira laalabe fara badan ayuu marka qaarkood gaaray laa yaclamuhu ila allah ilahay unuu garanayo subxaana amaa sayi'aadii soo maaha halkii dembiaad la imaata halkii unbaa lagugu jiidaya oo weliba mashiida ilahay ku jirta subxaana wa tacala inuu ku dhaafaba ay dhici karta hadda acmaal kale la timaado acmaasha qaara lagu dhaafaba ama toobada ka dabageysaba waman taqaraba minii qofkii ii soo dhowaada waman taqaraba minii shibra taaka qofkii ii soo dhowaada taqarabtu minhu waxaan ugu dhowaanayaa diraacan dhudhun waman taqaraba minii diraaca qofkii dhudhun iisoo dhowaada taqarabtu minhu baacan waman ataani yamshi ataytu harwala waman laqiyanii biquraabi alardi ardada muggeeda khadiatan oo dembiga qofkii igula kulma ardada muggeeda oo sawwatuu ilayi laa yushriku bihi shayan laakiin waxba iima wadaajinaayo muwaxid weeye ilahay keligii caabuda subxaana laqiituhu bimiliha ardada muggeeda oo kale oo makfiratan dembidhaafa ayaan siinayaa oo toobadda hadduu la imaano iyo acmaashii kale saalaxad ka dabageeyo ama waxaa weeyaan bacda shafaacatu ashaaficiin ama mashii'adda ilahay iyo raxmatu arxam araaximiin naxariista ilahay baa ku dhacaysa qaala ibraahim xadaana xasan binu bishr xadaana wakiic bihada alxadiid qaal xadaana abu kurayb xadaana abu mucaawiya can lacmash bihada alislaam naxwu hayra anahu qaal falow cashru amhaaliha u asiid tobanlaab buu leeya ma waan u ziyaadin ba hadduu hal xasan la yimaado baabu karaahati ducaa in ilaahay la baryo bitacjiili lcuquuba cuquuba inuu kuu soo dedejiyo fi dunyaa adduunyada oo meesha aakhara dembiga intii lagu aruuriya aakhara lagugu cadaabi lahaa in adduunyada ilaahay kaaga jaro oo cuquubo adduunka intuu kugu rido dembigaadii saas u deenna uu ku baaba'o inaad ku ducaysato lama ogolo karaahiyo wey lama ogolo cafi iyo caafimaad ilaahay weyddiisa dembidhaafka la imow rajada ilaahay qab laakiin cadaabkii aakhara ilahu adduunka ii keen siaan aakhare liigu cadaabin arrintaa ayadaa tabar looma hayo xaddaana abulkhadaab ziyaad binu yaxya alxasaani xaddaana moxamed bin abi cadiy can xumaydin xumaydu dawiil weeyaan can haabit bni aslam can anas bni malikin ana rasuula allahi sala allah aleh wasalama qaal caada rajula nin buu booqday nabigu min almuslimiina ka mida ah, oo qad khafata daciifay nin si u jirana xanuunkii u rifaayey u rifaayey baaba'ayoo yaraaday fasaara noqday mila alfaraki farakh oo kale ah, yacnii dooro ilmaheed ilma dooroo hadda dhalatay ama digaag iskaba dhahoo muxuu aha ilmaheedo hadda dhalatay oo weli baarrimaheedii iyo isku hagaagin kala taataagan yihiin baarrimaheedii iyo muxuu ahaa garbabaheedii sidaasoo kale isagoo ad moodo oo baaba'ay buu nabigu u tegay calayh salaam faqaala lahu rasuulu llahi sala allah alay waslam ninka waa la yaabay nabiga alayh salaam wuxuu ku yidhi hal kunta ma ahe tadcuu bishay waryaa waxaad ku ducaysan jirtay ma jirtaa aw tas'aluhu waxaad ilaahay weydiisan jirtay iyaahu asagu ma jirtaa qaala nacam haa ducaa ilahay ku ducaysan jiray kuntu aquulu waxaan dhihi jiray allahuma allahuma kunta mucaaqibi waxaad tahay kii igu ciqaabi bihi maaga fi laakhira aakhira waxaad igu ciqaabayso igu cadaabi laheyd facajilhu isoo dadeji lii aniga fi dunya addunyada addunyada iga ciqaab saasaan dhahaa buu ku ducaysanaaya faqaala rasuulu lahi sala alla alay slam ba wuxuu yidhi subxaana allah waa tacajub subxaana allah wuxuu ninkaas sameeyey wax culus waay laa tudiiquu war ma kartid aw laa tastadiicuu ma kartid wixii aakhare ka dhacaayey iyo cadaabka aakhare adduunka tabarba ooma haysidba kuwii aakhare markii naarta la geliyo kulamaa nadija juluuduhum badalnaahum juluuda hayraha lalahaa ee maqaarkooda maqaarkana hadda lagu beddelayay yaaba cabaadaayoo adkaysan le'eh adiga oo hadda maqaarka kaa go'a wax beddelkiisaba adan helaynin xaggeed baabaa iska xejin kara afalaa qulta maadahdid allahuma aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasana waqinaa cadaabanaar baa ku ducaysatay waa ducadii jaamicadheed wey ilaahayow adduunkana xaadna siisaa xasana aatina fi dunya xasana nakiratun fii siyaaqi dalab baa la dhahaa nakiratun fii siyaaqi dalab dalabkaasoo aatina ah xasanatan nakira ah ayaa kadib dhacday tufiidu alcumuum wax allaala wixii xasana ah oo idil fi dunya baa soo gelaya caafimaadkii waa xasana cilmigii waa xasana maalkii waa xasana awlaaddii waa xasana in lagu barakeeyo waa xasana zawjadii waa xasana inay baari kuu noqoto waa xasana amnigii waa xasana waqayriha min alumuuri alwanaagsan oo dhan inta way soo gelaysaa rabbana aatinaa nasiib fi dunya adduunyada xasanatan nasiib markaad tidhaahdo wax ka maqan ma laha waa koow wa fi alaakhirati aakhirana xasanatan qabriga sii mar siraadkii jidki muxuu ahaa xashrigii iyo qiyaamihii bankii la tuuraa waddadii la maraayo jidkii isaraaq ilaa iyo laga galo intaasay kula soconaysaa wa fi laakhirati xasanatan wanaagun waqinaa ilaahu naga badbaadi cadaab annaar xagga khowfka iyo cabsida iyo naarka baqida ayaa aad u badan wa fi laakhirati xasanatan waxaa soo gelaysaa naarta ilahu in kaa badbaadiyo laakiin cabsida naar laga qabo fiih iyo siday u culus tahay cibaaduraxmaan baa lagu ammaanay kuwa dhahaya ku ducaysanaayo rabbana srif cana cadaaba jahannama ina cadaaba kaana qaraama waqinaa cadaaba naar ilahu naga badbaadi ku sii adkeeyey qofka sidaa ku ducaysta yaa fiican masaa ku ducaysatay baa layidhi waa kii layidhi ulaaika lahum nasiibu maa kasabu kuwa ayagaa nasiib waxay kasbadeen xaqii bay leeyihiin nasiib waa dad nasiib leh ducadaa dadka ku ducaysta nasiib bay leeyihin baa layidhi warmaan saa ugu ducaysan weyn qaala fadaca allaha ilahay wuu u berye lahu ninka cadaabkii aakhara dhinac ka shidaayo o adduunka loogu keenay ilaahay buu u baryey fashaafahu ilahay baa caafiyey deen nabigu markuu ilahay u baryey kadib xadaana caasim bnu nadr ataymiy qala xadaana khaalid bnu xaarid xadaana xumayd bihada isnaad ila qowli waqila cadaaba الnar walam yadkur الziyada waa loo duceeye wuu bogsaday xadaana zuhayr bnu xarb xadaana cafan bnu musa xadaana xamaad bnu slm akhbarana haabit bnu aslam can anas bni malik ana rasuula اllahi sala اllah alay waslam dakla cala rajul min asxaabihi nin saxaabadiisa ka miduu nabigu usoo galay yacuudu asagoo booqanay sida caadadiisa ee dadka jiran iyo mardada iyo asxaabtiisa uu booqan jiray waqad saara wuxuu noqday ninkii kalfarax sidii shimbir hadda dhalata oo kale ayuu noqday bimacnaa xadiidi xumayd hayr annahu qaal laa daaqata laka bicadaabi illaahi cadaabkii ilaahay daaqo iyo tabarur ma haysid ilaah igaba badbaadi baad heli kartaaye iisoo hormari maxaa kuugu wata walam yadkur ma sheegin fadaca allah lahu fashafaahu qaala xaddaana maxamed bn muhanى wbashaar qaala xaddaana saalim bnu nuuxin caطaar can saciid bin abi caruubata can qataada can anas bn malik can الnabiy sala اllah alay slam bihada alxadiid baabu fadli majaalis dikri majaalista iyo fadhiga dikriga lagu hayo fadliga ay leedahay fadliga ay leedahay majaalis dikri meelaha khayrka iyo dikriga iyo alla xusida iyo cibaadada lagu hayo ee loo fadhiyo ya masaajidkii baad joogtaa salaad baad ku sugaysaa dikrigii baad iska sii wadataa khayr baad ku dhex jirtaa fadliga ay leedahay balfiin xadaثna mxamed bn xaatim bn maymuun xadaثna bahs bn as xadaثna wahayb bn khaalid xadaثna suhayl bn abi صaalix can abihi can abi hurayrata can الnabiy salى الlah عalيه ali waslama qaal ina lilahi ilahi waxa u sugnaaday tabaaraka wa tacaala malaa'ikata malaa'ig sayaala socod badan fudalan dheeraad ah malaa'igtii xafadada aheedeenna xifdinaysay mar walba aynaga tegaynin ee ilaalinta iyo xifdiga noola joogtay iyo malaa'igta kale ee mid walbaba muhimmad iyo shaqo gaara leh malaa'ig aan ahaynoo dheeraad ka ah oo shaqadooduna ay tahay eh, eh, yabtaquuna inay raadiyaan majaalisa dikri meelaha dikriga fudalanta waa lagu fasiray dheeraad fudalan faadiliin fadli badan qiimo badan fudalan malaa'igta dhan waa fudala dhinaca marka la fiiriyo waxaa loo jeeda waxa weeye hadda fudalan dheeraad ahoo xafadadii mar walba kula joogtay waxaa dheeraad ka ah malaa'ig kale oo la yidhaahdo shaqadooda waxaa weeye yabtaquuna <clears throat> iyo meelaha dikriga loo fadhiyay raadinayaan Ah, saas u dulwareegayaan majaalis dikri bay raadinayaan faidaa wajaduu majlisan markay majlis helaan fiihi dikrun dikri ka jiro maa majlis oo dhan mid shirar iyo waxyaalaha wanaagsaneen oo lagaga hadlaayo iyo mid ciyaaro lagu hayo oo laiskugu imaanayo ciyaar waxaasoo dhan way arkaysaa malaa'igtu orod ku dhaafaysaa ah, idaa lagu maruu kiraama way iska maraysaa waxay raadinaysaa dikrigii meesha lagu hayay kaasay raadinaysaa qacaduu macahum markaasay la fadhiisaan kuwaasay la fadhiisaan malaa'igtu wa xafa bacduhum barkood wuxuu isku wareejinaya bacdan barka kale biajnaxatihim garbaabbahoodii garbahoodii yay malaa'igtu barba barka kale isku wareejin barba barka kale barba barka kale intaasoo xero oo socota xataa yamlu'uu ilaahay ka yamlow ilaahay ka buuxiyaan maa baynahum ayaga meeshaan dhulka ay fadhiyeen iyo wa bayna dunya ilahay samaa addunya bay isbuuxinayaan malaa'igta la koroonayaan dikriga ahamiyada ilahay agtiisa ka jooga fiiriya qiimaha malaa'igta agteeda ka jooga fa idaa tafaraquu dikrigaasaa la dhegaysanaya faidaa tafaraquu markay kala tagaan carajuu way korayaan wasaciduu waxay korayaan oo eedaya ila samaa'i samada samaday aadayaan qaala fayas'aluhum allahu caza wajal ilaahay baa malaa'igta weydiinaya shaqa loo diray muhimmaddoodii iyo takliiftoodii wey in la weydiiyo oo ilaahay uu weydiiyo huwa aclamu bihim ilaahay baa isa ka og wax walbaba isagaa alle ka og marka hore ay sii socdaanba rabbi waa ogaa xaalkooda dadkaa meesha fadhiya o dhan buu ogyaha alle subxaanah marka isagoo og buu haddana weydiino minayna ji'tum xaggaad ka timaadeen baa laleeyahy malaa'igay fayaquuluuna waxay leeyihin ji'naa waxaan ka nimid min cindi cibaadin addoommo laka adiga aad leedahay agtooda fil ardi dhulka jooga yusabbixuunaka ku tasbiixsanaya subxaana allah leh wayukabiruunaka ku weynanayo allahu akbar leh wayuhalliluunaka kuu tawxiidsanaya laa ilaha ila allah wayaxmuduunaka kugu xamdinayo alxamdu lilah wayas'aluunaka ku weydiisanayo wax badan oo khayr addunya aakharaba qaala ilahay baa wuxuu leh wamaadaa yas'aluunii maxay weydiisanayaan <clears throat> <clears throat> way raadinayaan qaaluu malaa'igta waxay leeyiin yasaluunaka jannatak ilaahu jannadaadii ku weydiisanayaan daydanka qofka mu'minkaa janno raadinteed wey iyo naar ka magangalkeed markuu wiilkii saxaabiga ahaa ee macaa salaada intuu ku dheeray asagoo cadhaysa nabiga u yimid oola sheegtay nabiga uu dib u sii weydiiyey arrimihiisa oo yidhi maxaa tahdaa ku ducaysata markaa salaada ku jirto amaa ana falaa uxsinu dandanataka walaa dandanata mucaad bu yidhi dandanatk walaa dandanata mucaad adiga nuunuudaadi iyo mucaad waa imaamkiisa uu ku yarkacsan yahay iyo mucaad nuunuudiisa anigu ma aqaano ilaahay inii asalu اllah aljanna waacuudu bihi min annaar ilahay janna weydiisaan naarna waan ka maangala waxa kale la akhrinaya waxba kama garanayn ilahu janna igeeri naar iga badbaado maan dhahaa nabigu wuxuu yidhi xawlahaa nudandin xawlahaa nudandin labadaa aad sheegtay inta aad sheegtay gaararkeeda uma anagana aan nuunuuleenahay meel kale ma jiro jannada ilaahay la weydiisto iyo naarta laga magan galo intaasaa kudhex jiraabi yasaluunaka can jannataka ilaahu jannay ku weydiisanayaan malaigtaasle qaala wahal raw jannatii oo jannadayda miyay arkeen qaaluu laa maya maynaan arkin ey rabbi rabbigayow qaybkii bay rumeeyeen <clears throat> waxyigii iyo diintii bay qaateen rabbigoodii saadiqmasduuqa rasuulkaa wuxuu keenay bay yeeleenoo qaateen qaala fa kayfa low say ahaan lahayd hadday ra'ow arki lahaayeen jannatii jannadeeda hadday arki lahaayeen maxay samayn lahaayeen ayagoo jannada arkin hadday saa ii weydiisanayaan qaaluu waxay dhaheen malaa'igtu way ka sii dari lahaayeen inay ilaahw ku baryaanoo cibaadaday sii badin lahaayeen qaaluu malaa'igtu waxay leeyihin wayastajiiruunaka ilaahw waxbay kaa magangelayeen qaala rabbi wuxuu yidhi wamima maxaa ay yastajiiruunii iga magangelayeen maxay iga magangelayeen oo ilaah naga badbaada ay lahaayeen qaaluu min naarika naartaada yaa rab ilaahu rabbi ow naartaada ayay kaa magangalayeen oo ilahay naga badbaadiyo ku lahaayeen qaaluu wahal ra'w naari naartay maya arkeen qaaluu laa maya qaala fakayfa low ra'w naari haddii arki lahayn ka war qaaluu waayba kasii carar lahayen way naarta wayastakfiruunaka ilaahu dembi dhaaf bay ku weydiisanayaan qaala fayaquulu ilahi wuxuu le qad kafartu lahum aan u dhaafay fa waxaan siiyey maa sa'aluu waxay weydiisteen oo jannaa wa ajartuhum waxaan ka badbaadiyey mima waxa ay istajaaruu iga magangaleen oo naar ah qaala fayaquuluun malaa'igtiba waxay leeyihiin markii ilahay raxmaddiisii iyo gufraankiisii iyo dembidhaafkiisii iyo jannadiisii intaba u ballanqaaday ee malaa'igtu waxay leeyihiin rabbi rabbigayow fiihim dadka dikriga u fadhiya waxaa ku dhex jiray fulaanun hebel cabdun addoon buu ahaa khataa'un dembi badan addoon dembi badan buu ahaayoo aan majaalista dikriga laguba aqooninba maanta waa dhex fadhiistay inamaa mara wuu soo maray isagoon u qastaynin fa jalasa wuu isla fadhiistay bal meeshan ka wardoon buu is yidhi dikri iyo cibaado iyo khayr midna ma aheene waddada unbay ka soo martay oo soo derderay uu soo dardaray ama daro kaluuba watay ninkaasaa jira dembidhaafkan masagana waase qaala wuxuu yidhi fayaquul ilaahay wuxuu leeyahay walahu midkaas aan dikri u jeedin khadaaga ee dembiga badan isaga laftirkiisa xataa kafarta waa u dhaafay buu leeyahay maxaa yeele hum dadkaasi dikriga iyo cibaadada iyo daacada la fadhiya masaajidda iyo meelaha khayrka la fadhiya hum ayagu alqowmu waa dad iyo qowm laa yashqaa uunan hoogaynin bihim ayaga sababtood iyo karaamadooda iyo sababtooduuna ku hoogaynin jaliisum kala fadhiya kala fadhiya xataa hoogi maayo dadkaa wanaagsan la fadhigoodii ayuu ku maarata janno gelaya dembidhaafuu ku helaya raxmad ku helaya khayrkii iyo wuxuu doonaya ku helaya marka jaliisu suuxa dadka wanaagsan iyo majaalisu dikri oo la fadhiisto khayr badan baa lagu helaa baaban wuxuu ku saabsanya fadli ducaa ducada fadliga ay leedahay lagu ducaysta ballaahuma aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaab annaar ducada in lagu ducaysto qiimaheeda xaddaana zuhayr bnu xarb xaddaana ismaaciil can ibni culaya can cabdilcasiiz wahuwa ibni suhaybin qaala sa'ala qataadatu wuxuu weydiiyey anasan anas binu maalik wuxuu su'aalay ayu dacwatin ducadeeduu kaana ahaan jiray anasow yadcuukii ku ducaysta biha ducadaba annabiyu nabiga sala allahu caleyh wasalam akara ka badan ducooyinka kale ducadee nabiga uu ku ducaysan jiray oo ducooyinka kale oga badnaa adaa nabiga toban sana la joogay qaala wuxuu yidhi kaana aktaru dacwatin ducada oogu badana yadcuu biha uu ku ducaysta nabigu waxay ahayd yaquul inuu yidhaahdo allahuma aatina fi dunya xasanatan wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaaba annar ducooyin fara badan oo kutub dhan laga qoray ayuu nabiga ku ducaysan jiray kaana kaiiru ducaa ducadii soo badnaed calayhi salaatu wasalaam ade waxaa laga yaaba intaas ay kusoo marto waxbaba aadan gacmaha korito ama ilahba aadan bar ama ducaysaninba ducada sujuudda ku ducaysanno oo rukuucda ku ducaysanno oo aan salaada gadaasheeda ducaysano oo wakhtiyaha ducada la aqbalo ee aadaankii aqimka udhexeeya iyo aakhiruleylka iyo xilliyahaas oo dhan ducadee la badiyo wey ducadana ku ducaysan jiray nabiga alayh salaam allahuma aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba naar qaala wuxuu yidhi ninkaa la yidhaahdo cabdilcasiis bn qataada qataada bnu dacaama wuxuu yidhi wa kaana anasun wuxuu ahaa idaa araada markuu doono an yadcuwa bidacwa inuu duco ku ducaysta markuu doono anas daca biha marka wax gaaroo ku taagan haddaysan jirin oo duca unuu rabo rabbana aatina fi dunya xasana fi akhirati xasana buu ku ducaysan jiri faidaa araada hadduusan damco yadcuu biducaain inuu duco ku ducaysto oo arrimo kale iyo wax markaasi ku taagan uu rabo ilaahay ka baryo ama ka magan galo oo uu ducada ka carabka mariyo ilaa w ilaa dacaa biha fiihi rabbana aatinan waa ku ducaysan jiri yani sideeduma tegi jirin maruu ayaga ku kaaftoomo iyo maruu arrimaha kale markaa ku taagan uu dhex gashado kama tegi jirin xadaana cubaydاlah bn mucaad xadaana abi xadaana shucba can haabitin can anas bn maliki qaala kana rasuulu اlahi salى اlah alيه wasalam yaquul wuxuu dhihi jiray rabbana aatina fi اdunya xasanat wfi اlaakhirati xasanat waqina cadaab الnaar allahuma rabbana iyo rabbana intaba waa soo arortay baabun wuxuu ku saabsan yahay fadli tahliili tawxiidka fadligiisa oo laa ilaha ila allahu tidhaahdo watasbiix subxaan allah wataxmiid alxamdu lilah waducaa alla bari yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can sumay mawla abi bakrin can abi saalix isamaam can abi hurayra ana rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam qaal man qaala qofkii yidhahda laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaa ninkii yidhahda waa kelimatu tawxiid wey nafyu cibaadati can gayr اllah wa ihbaatu cibaadati lilahi waxdahu subxaanah iyo taakiidna si adkeeyo laa shariika lah lahu lmulku mulki asagon baa iskale walahu lxamdu xamdi iyo mahadna asagon baa mudan wahuwa calaa kulli shayin wax walbaba qadiirun kii karis badan wax walba waa karaa fii yowmi maalintii qofkii dhaha miata mara boqol jeer boqol jeer ninkii dhahaa waa wax an daqiiqa mise waa toban daqiiqa wax yar ayaad ku dhammaynaysaa laa ilaha illa allah waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa cala kulli shayin qadiir boqol jeer haddaad tira waan akhrini wax yarar baad ku dhammaynaysaa boqol jeer qofkii yidhaahdaa kaana low cidlu cashri riqaab kaanada waxaa u sugnaaday cidla cashri riqaab toban addoon xorayntood ajirkood iyo miilkood iyo nadiirkood iyo iyadoo kalu leeyahay toban addoon hal addoonood xoraysaaba naarta lagaga xoreenba oo xubin kastaoo xubnihiisa ka mid ah xubnahaadi naarta lagaga xoreen toban haddaad xoraysa ka warran taasaad la mid tahay addoon la xoreey hadda ma haysatide tawxiidkaasaa lagu helaa ajirkaas wa kutibat waxaa loo qoraya lahu asaga miatu xasana boqol xasanana waa loo qorayaa wamuuxiyad waxaa la tiri canhu xaggiisa miatu sayaa boqol dembi wa kaanat lahu waxay u ahaanaysaa xirsan xirsi xidhbay min ashaydaani shaydaanka uga ahaanaysaa yowmahu maalintiisa daalika kaasa maalintaasoo dhanba shaydaanka waswasadiisa iyo dhibkiisa ilahay baa ka xijaabaya xataa yumsiya ilaa uu ka galabaysto gabalka ka dhaco walam yaati waa qodobka shanaad lama imaado axadun qof afdala ka fadli badan mima jaa bihi wuxuu la yimid ilaa axadun qof mooyeene camila camal sameeyo la yimid agtara wax ka badan min daalika boqol ka badan qof la yimid mooyeene boqol ka badan in la gaadhsiin karo oona tacadi iyo xuduud aan la gudbay aynan hayna khayr ay tahay wanaag ayaad ka qaadanaysaa qofkii boqol ka badan la yimaada unbaa qofkan ka khayr badan waman qaala warka fiirid u fiirso bal arrintan nimay u fiirsada aan u fiirsanno meeqaa la sheegay yah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir inta ugu yar wey boqol jeer baad la timid maxaa lagu helay toban addoonoo la xoreeyey kow toban xasanoo loo qoray waa laba waxaa ujeeda boqol xasano oo loo qoray boqol sayi'a oo dembi oo laga tiray xirsi xig shaydaan lagaa xirsi xidhay baalka dhibka badanee meel laga mara laleeyahay oo lagaa xirsi xidhay in qofkaa fadli badan maalinta uusan jirinba shantaasoo qofka yuu helayaa shantaasi qiimo ee intaa leeg ayuu helayaa waa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu xamdu ala kul shay fiican si maalintaasoo dhan ba xirsi xidhkeedii aad u hesho subaxdii markaa salaada subax tukatada ha kicina aayarta intaa la imow ayib waman qaala qofkii yidhaahda subxaana allaahi wa bixamdihi labadaas eray subxaana allahi ilaahay baa nasahan oo ceeb oo dhan bay ka fogtahay iyo nusqaan iyo dhaliil oo dhanba ilaahay beri buu ka yahay waa ka nasahan yahay wa bixamdihi waana mahadsan yahay fii yowmin maalintii mi'ata mara boqol jeer qofkii yidhaahda xutad waxaa laga hoobinaya khadaayaahu dunuubtiisa la hoobinaya walow kaanat dunuubtiisa haba gaarsiisnaata mila zabad albaxri badda aburkeedoo kale badda hirkeeda iyo abuurkeeda xataa dembiga qofka haduu gaarsiisan yahay oo intuu dembigii ka batay dembigiisa uu abuurinaayo dembigiisa o dhan waa la dhaafaya boqol jeer hadda subxana allah bixamdi subxana allah bixamdi subxana allah bixamdi subxana allah bixamdi yidhahda yara tii hore bay ka yartahayba intaad la imaanayso قال xdثnي محمد بن عبدالملك الأموي قال xdثna cبدالعزيز بن المختار عن سهيل بن أبي سالح عن صبي mولى أبو بكر عن أبي سالح السمان can abi hurayrata qaal qaala rasuulu lahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi man qaala qofkii yidhahda xiina yusbixu markuu waa bariista yumsi markuu galabaysto subxaana allahi wabixamdihi miata mara boqol jeer lam yeeti lama imaado axadun qof yowma alqiyama maalinta qiyaamo biafraala wax ka fadli badan mimaa jaa bi wuxuu la yimid ilaa axadun qof qaala yidhi midla maa qaala inta uu yidhi oo kale awsaada caley ka ziyaadey mooyeene awsaada bimacnaa wasaada bay ka dhiganta bal wasaada idiraabki xaddaana sulaymaan bin cubaydillah abu ayuub alghaylaani xadaana abu caamir yani alcaqadi xadaana camr huwa ibnu abi zaa'ida can abi isxaaq asabeeci can cmr bn mamnuun qaal man qaala laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wcala kulli shayin qadiir cashara miraar waa la soo gaabiye toban jeer masr ninkii yidhaahda kaana wuxuu noqon kaman actaqa arbacata anfus afar adoon oo min walad ismaaciil nabiyullahi ismaaciil carruurtiisii ka mid ah oo la haysto qof furtay buu la mid yahay wa qaala sulaymaan xadaana abu camir ad xadaana cumar ibn abi zaa'id xadaana cabdullahi bn abi safar can الshacbiy can rabiic bn quthayb mil dalika qaal faqultu lirabiic waxaan ku yidhi miman samictahu yaad ka maqashay rabiicow xadiidkan qaala min camr bn maymuun qaala wuxuu yidhi faataytu camr bn maymuunki baan u tegey sheekhiisi baan u tegey faqultu waxaan miman samictahu xadidkan yaad ka maqashay qaala min ibni abi leyla qaala faataytu ibn abi leyla baan u tegey faqultu waxaan miman samictahu yaad ka maqashay qaala min abi ayuub alansaari oo yuxadidu can rasuuli illaahi ka warramaya sala allah alيh wasalam marka sanadkaasoo raba inu xidhiirsado oo wax inqidaacah yani ducadan iyo dikrigan yaa qiimihiisa iyuu la yaaban yahay marka wuxuu rabaa xadiidkan isaga ah bisanadin mutasilin khaali min alcilali washuduuf inuu noqduu rabaa xadaana maxamed bin cabdillahi bn numayr wazuhayr bn xarb wa abu kurayb wamaxamed bn dariif albajali qaluu xadaana ibn fudayl maxamed bn fudayl bn khaswan can cumaalata bn qacqac can abi surcata bn camr bn jariir can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi kalimataani laba kelimo oo khafiifataani fudfudud xaggay ku fudud yihiin cala lisaani carabka oo carabku waxaa weeye ku durduri weeyaan ina culays iyo xanuun kuma hayso faqiilataani laba kaga kelimood faqiilataani ku culus fi lmiisaani miisaanka markii qiyaamaha la tago oo mawaasiinta la dejiyana miisaankaada inuu cuslaadaan la rabaa kii khayrka ahaa miisaankana cusleeya xabiibataani aad u jecel yahay ila araxmaani allaha raxmaankana uu jecel yahay subxaana allahi wa subxaana allahi alcadiim wey waata kuwana ayaguna barfiiri waa rawda min riyaad soo maartaan ya soo saa maaha mise sargafku unugu maraya ya haye maxaa nidhi subxaana allaahi wa bixamdihi subxaana allaahi alcaiim ha iyadoona waxaa weeya inaan badinno wey ku wardino ku wardino wardi inaad yeelato oo aad dikri yeelato oo awraadku khaasa aad yeelato umbaad ku badbaadaysaa oo taskiyatu nufuus lagu helaa naftu ay ku daahir noqotaa oo rabbi loogu dhowaadaa oo dunuubta lagu dhaafaa oo janno lagu helaa salaaddan qubqub ka siiban waa dhaqaaqi wardina maba lihiba arrintaa ayadaa waxaa weeyaan waxyaalaha waxay ka mid tahay naqsiga ah ee nahaystay ka mid tahay ah, naqsiga nahaystay ka mid tahay ah, nimanka mutasawifadaah iyo asxaabu duruqah dikri badan bay leeyihiin laakiin dikrigoodaasi hal dhibaato unbaa haysato caqiida xumaa la socoto waxaaba laga yaabaa wax aan dikriba hayn inay dikri u yaqaanaan ama wixii dikriga laftirkiisii caqiida xumo ay ka hadlaynaysay iyo niyad xume niyad xume ay ka hadlaynayso meeshii la rabay inuu ilahay loo banax tiro subxaana dikrigii inaad ilaahay iyo adiga dhexdiina sheekhi soo dhigto sheekhu dariiqa ood qalbiga ku hayso ayaa ka mid ay qaarkood dhahaan waa laga yaaba duruqdu inay kala duwan yihiin haddee cumuum aniga ma dhihi karo laakiin bacda duruq annaga baan soo marray sidaasayna dhihi jireen dayib waxaasna waxaa weeyaan waa nooc shirki ah inaad tawxiidkii la imaato shirkiina aad haddana aad ku baabi'iso kelimadii tawxiid ahba shirki uu sii baabiyo kelimadii tawxiid shirki sii baabiyo ay noqonaysaa rabbi wax gaariba jirin xaddaثna abu bakr bn abi shaybata وabu kurayb qaala xaddaثna abu mucaawiya can acmash can abi salix الsamaan can abi hurayra qaal qaala rasuulu اlahi salى الlah alay slam wuxuu yidhi la an aquula inaan dhaho subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaha ila اllah wallahu akbar yaa axabu ilayaan ka jeclahay mima طalacat calayhi shamsu qoraxda waxay u soo baxdo qoraxda adduunka o dhan bay u soo baxdaa mowta qoraxda adduunka haba kala dadambayso loo kala dadambeeya qolo walba qoraxda way u soo baxdaa marka qorax waxay u soo baxdo adduunka oo dhanba waxaan ka jeclahay afartaa eray waa afar kelimo subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allahu wallaahu akbar laa yaduruka biayiha badaat midkaad ku bilowda dhibaato ma leh afartan waxaa la yidhahdaa albaaqiyaatu asaalixaat albaaqiyaatu asaalixaat khayrun cinda rabbika hawaaban wa khayrun amala subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar taana aanbadinna iyadana aan badinno meel ku qoro hoosta ka xariiq qalinka taabsiih ku xasuuso subxaana allah wabixamdihi subxaana allah alcadiim waan soo marray kow waxaan soo marray ya laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah waxaan kaloo soo marray subxana allah wabixamdihi keliga subxana allah wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ayadoo la socoto kelima taani ah iyo middan oo afar kelima laga dhigay subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha illa allah wallahu akbar jannada qiraaskeeda wey jannada lagu abuuraa markaad tirahda jannada geed timira canaba midhaa barwaaqa lagu abuuraya nacam farintu ibrahim alayh salam soo diray wey xadana abubakr bin abi shayba xadana cali bn muslim ibn numayr can musa aljuhali xaw xadana moxamed bin cabdillahi bn numayr wlafdula xadana abi xadana musa aljuhali can muscab bni sacdin can abihi qaal jaءa acraabiyu nin reer baadiya ilahi rasuul nabiga alayh salam u yimid faqaala wuxuu ku yidhi callimnii ibar kalaaman hadal aquulu aan dhahon ku wardiyo bal waxaan ku wardiya nabi allow ibar adigo jaabkaada kala imaanayna dikrigii nabawigahaa iyo kii qur-aanka iyo sunnada halkaasaa fiican inaad raadsato wa khayru hadyi hadyi muxamadin sala allahu calayh waaalih wasalam daaloo degayna kugu dhicin dikrigii sharcigaa raadso kutubbaa lagu soo khulaaseeyey qaala qul waxaad tidhaahdaa buu nabigu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu allahu akbar kabiira ilahay baa weyn walxamdu lilaahi kafiira in badan buu ilahay mahadsan yahay subxaana allahi رب alcaalamiin laa xawla xeelad walaa quwata quwad midna malihin ila biاllahi alihi alcasiizi qaalibka alxakiimi xikmada badna qaala fahaulaai lirabi famaa lii acraabi wey wuxuu yidhi intan la sheegay rabbi bay ka hadlaysaan takbiirintiisa iyo tasbiixdiisa iyo tamjiidkiisa iyo taxmiidkiisay ka hadlaysaa iyo xawqaladii haaulaai lirabbi baa iskale famaa lii ani maxaan leeyahay wax aniga ducoo aniga igu soo dhacaysa rabaa qaala qul waxaad tidhaahdaa allahuma kfir lii ilaahu ii dembidhaaf warxamnii ii naxariiso wahdinii i hanuuni jidka siraad jidka wanaagsan igu toosi warsuqnii i arsuqoo masruufo risqi xalaala isii bal afartaa qabsahaye intay labadaba isku darsa marka qaala muuse wuxuu yidhi amaa caafinii fa ana atawaham wahmi iyo shaki baa igaga jira inaan ka maqlay sheekha wamaa adri ma sooga xaqiiqa ahaan walam yadkur ibn abi shayba fii xadiiثi qala muusa oo ama caafinii fa ana dak qala xaddaثna abu kamil الjaxdr xaddaثna cabdالwaxid can ibni ziyad qala xaddaثna abu malik الashjaciyu can abiihi qaal kaana rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu ahaa yucallimu kibara yucallimu man qofkii aslama soo islaama waxbuu bari jiray qofka sooma islaamin waxbaa la bari isagoo mukuukan oo duuduuban uun tawxiidka inta loo qabto lasa sii daaya sax maaha waxbaa la baraya tartiibaad baa la bari istijadii baa la bari qabayskii baa la bari nadaafadii baa la bari salaaddii iyo wixii ku xidhbaysay baa la baraya iyo wixii kaga ansaxaysay bal intaas ku hagaajiso tawxiidka rasuul intaasaa laiskugu buridi wuxuu ku ducaystana waa kan yaquulu markaasa inuu dhahaa la baraya allahuma allow ikfir lii ii dambi dhaaf warxamnii ii naxariiso wahadinii hanuuna warzuqnii arzuq ilaahu dembigayga tegay dhaaf ii naxariiso haddaba iimaan iyo naxariistaada igu soo deji wahadinii waddadii saxdeeda igu toosi dib ha ii celinin warzuqnii ilaahu i arzuqoo risqi xalaala isii oo kufri iyo gaalimadaan ka imaaday baahiyaan u qabin oo u baahanin xaddaثna سacيid بن أزهر الwasidiي xaddaثna abu cawاnaة الوضاح abu mucaawiyaةa الوضاح abu mucaawiyaةa mxamed بن khاasim xaddaثna abu malik الأشجعي can abihi qaal kaana الrajulu ninku wuxuu aha idaa aslama markuu islaamo callamahu nabiyu nabiga alayه الsalam wuxuu beri jiray kow asalaata salaada soo tawxiidka maadala qabsaninahaa salaada ku xigta uma amara wuxuu amri jiray an yadcuwa bihaaulaai kelimaat kelimaadkan ashayba uga dhigi jiray ku ducayso allahuma اkfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warzuqnii xadaثnii زuhayr بن xarbi qal xadaثna yaزيid بن haaruun akhbarana abu maliki can abihi anahu samica الnabiya salى الlah عalيه wasalam nabigu maqlay waataahu alxaal ataahu rajulu nin baa u yimid nabiga faqaala ku yidhi ya rasuul الlah kayfa aquulu see dhahaa xiina asأlu rabbi rabbigay markaa baryaayo o weydiisanaayo nin carabi ah oo garanaya sida loo hadlayo fasaaxada garar buu ahaa maca daalika ducadii nabigu u maraya seen u ducaystaa allana la kala baryo og erayna la kala dhihi og baryo marka nabiga calayh salaam qof alla barya qofka oogu baryo wanaagsana ducooyinkiisao dhanna waa jawaamiic weeyaanoo hal kelimo oo ku ducaystay yaa waxay kaa kaafinaysaa intaasoo hadal iyo duca ay kaa kaafinaysaa damaantoodna ducaha daldasho eray yar lagu soo koobaya ducada ayada hal eray oo yar allahuma kfir lii ilahu ii dhaaf oo xaggii dembigii warxamnii ii naxariisto naxariista alle wacaafini ilaahu caafiya min kuli aafaad iga nabadgeli salaami e, min kuli aafaad wacaafini warsuqnii ilaahu masruufoo xalaal isii wayajmacu wuxuu kulminayaa asaabicahu farihiisa nabiga ila alibhaam rasuulka mooyeene faryaradu ka bilaabay marka allahuma kfir lii warxamnii wacaafinii warsuqnii rasuulkii waa taagan yahay afartaasi ku dhammaatay faina haaulaahi afartaasi aad ku ducaysato tajmacu laka waxay kuu kulminaysaa dunyaaka adduunyadaadi iyo waaakhirataka aakhirada adduunya aakhiraba way kuu kulminaysa ducada ayada lama helaayo ducada nabiga wax lamid a ah, sala allahu alayh waali wasalam wax lamida ah lama helaayo qaala markaas qof baa wuxuu leeyahay arrin duca maaqaan afsomaani ba ku ducaystaa ducada nabiga baro dhaqso mid yaroo kooban baa jirto oo shan daqiiqa lagu xifdin karo xadana abubakr bn abi shayba xadana marwan wcali bn musir can musa اljuhani xaw xadana maxamed bn cabd lah bn numayr walafdu la xadana abi xadana musa اljuhani qaal can muscab bni sacdin xadaana abi qaal kuna cinda rasuuli lah nabiga calah salam agtiisa joognay faqaala wuxuu nabigu yidhi ayajizu axadukum axadkiinna wuxuu ka cajizi an yagsiba inuu kasbado la imaado shaqaysto kula yowmin maalin walba afa xasana kun xasano kun ajir iyo xasano inuu maalin walba kasbado axadkiin miyuu ka cajizaya muu kasbado fasa'alahu saa'ilun qof baa nabiga weydiiyey min julasaa'i ka mida dadka la fadhiyey kayfa yagsib see u kasban karaa qof axaduna alfa xasana way badan tahay kun xasane see nooloo imaan karraa qaala nabigu wuxuu yidhi yusabixu miata tasbiixa boqol jeer buu subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan lahu waxaa loo qoray alfu xasana kun xasano halkiiba toban baa loogu dhufan ow yuxadu canhu waxaa laga hoobinaya alfu khadia kun dembi baa laga hoobinaya kun dembi baa laga hoobinaya soo maarti subxaan meesha ayadana marayso baabu fadli lijtimaaci kulanka fadligiisa calaa tilaawati اlqur'aan quraanka tilaawadiisa iyo akhrintiisa oo lagu kulmo wa calaa dikri dikriga lagu kulmo qur-aankii oo laiskugu imaado la akhristo ku akhrinayo ku dhegaysanaayo sumacii baa soo gelaaya lagu subcinayo qur-aanka kariimka laisdhegaysinaayey cardigii laisku bandhigaayo baa soo gelaaya taraawiixdii oo lagu dul akrinaya laisku dul akhrinayo baa soo gelaaya dikrigii ilaahay xadaana yaxya bnu yaxya tamiim bakr bin abi shayba maxamed bn alhamdaani alhamdani walafdu lyaxya qaala yaxya akhbarana waqala akharana xadaثna abu mucaawiya can acmash can abi saalix samaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam wuxuu yidhi man nafasa qofkii ka fayda can muminin qof muumina kurbatan kurbahaysa min kuraba dunya adduunyada kurbadeeda kamida bu ka fayda waaba gaajaysnaaye dhab ku siiya xoogo lacaga markiiba waa dherga gaajada waa ka baxday aradkiibuu ka saara waa aradnaaye kurbo kale haystay xarig buu u xidhnaayo xabasiibuu ka sii daayey qolaad ku taagneeda waa ka fujiyey kurbuu ka fayday nafas allahu ilahay wuxuu ka faydaa qofkaasi canhu xaggiisa kurbatan kurba min kurabi yowmi alqiyaama maalinta qiyaama kurbooyinkeeda ka mida waman yasara calaa mucsirin qof faqiirah oo mucsiroo baahan qofkii u fududeeya arrimihiisa dayntii uu ka qaatay buuba u sahlay ka sugay haddii kale waaba iskaga cafiyey ama waa ka yareeyey yasara allahu ilahay wuxuu u fududeeya caleyh korkiisa fi dunya addunya walaakhirati aakhiraba waman satara musliman qofkii muslim ceebtiisa astura satarahu allahu ilahay baa astura fi dunya addunya walaakhirati aakhiraba wallahu alla fii cawni alcabdi addoonka kaalmihiisa u ahaaday wuu u kaalman addoonka maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmihiisa intuu u taagan yahay rabbi aadna ku xarxidhaaya ku kaalmanaayo garabka u ah umuurahaado dhanba ku hagaajinaya waman salaka dariiqan qofkii waddo qaada yaltamisu fiihi waddada dhexdeeda isagoo ka raadinaya cilman cilmi ayuu qaaday wadduu qaadayoo cilmi buu doontay sahal allahu lahu ilahay wuxuu u sahlayaa bihi bisababihi jidkaa u qaaday sababteed dariiqan wadduu u sahlaya ila wama ijtamaca ma kulmaan qowmun dad fii beytin guri min buyuutillahi guryaha ilaahay ka mida yatluuna ayagoo akhrinaya kitaaballahi kitaabka ilaahay ayay akhrinayaan lafdigiisii wayatadaarasuunahu waa isku fasirayaan baynahum dhexdooda ilaa nazalad waxaa soo degaysa calayhim korkooda asakiinatu xasiloon xagga la ka timid waqashiyadahum waxaa daboosha alraxma naxariis alleh waxafadhum waxaa isku wareejisa waardiyeysa almalaa'ikatu malaa'ikatu araxmaan wadakarahum allahu ilahayna wuxuu ku xusaa fii man cindah malaa'igta agtiisa joogtuu ilaahay ku xusaa subxaanah ku ammaanaa waman bataa bihi camaluhu qofkii camalkiisa uu dibdhigo oo shaqaysan waaya aakhiradiisa u shaqaysan waaya lam yuslix bihi ma dedejiyo nasabuhu nasabkiisa meel ma gaarsiiyo wey ree hebel baanahay ina hebel baanahay kuu tali mayso kol hadduu qofka camalkiisii uu dib riday oo uu shaqaysan waayo aakhiradiisii nasab waxba u tali maayo ah, hadduu nasab wax taraayo nabiga gabadhiisii buu dhihi lahaa oo arrimahan o dhan gacantaada ku haya laa ugni canki min allahi shay-an buu ku yidhi faadumay ha igu tashanin wax aan kaa deeqi kara xagga alle laa ugni canki min allahi shay nakiratu fi siyaaqi innafi waxaan kuu tari kara malow inaad rumayso ood raacdo waddadiisii qaato oo cibaadadii daacadii rabbi loogu dhowaanayay yaa la rabaa sida dadka kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam intaad rumaysan raacdo aad jidkiisii qabsato oo diintii iyo qur-aanka lagu soo dejiyey ku dhaqanto taasaad ku badbaadaysaa ina nabi baanahay ina weli ina sheekh ina hebel waxba ku gaari maysid ogaanteeda hoo baa waa laba fufugooyey xadaثna mxamed bn cabdالlahi bn numayr qala xadaثna abi xa وxadaثnahu nasr bn cali الjahdami xadaثna abu usama qaala xadaثna acmash xadaثna ibn numayr can abi صaalixin wfي xadiiثi abi usama xadaثna abu صالح can abi hurayra qaal qala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه waslam bmili xadiiث abi mucaawiya غayr ana xadiiث abi usama wuxuu ahaa laysa fiihi kuma sugna fiihi dikr taysiri calى اlmucsir ziyadadaasaa iqa ah oo la soo maray xadaثna mxamed bn muثana wbashaar qala xadaثna mxamed bn jacfari qala xadaثna shucba samictu aba isxaaq الsabci yuxadiثu can اlaqar abi muslim ahaa anahu qaala aqarka wuxuu yidhi ashhadu waxaan qiraa oon wariyey calى abi hurayra korkiisa markhaati ka ahay wa abi saciid اlkhudri annahuma labadaa saxaabi inay shahidaa ka markhaati kaceen cala nabiyi nabiga korkiisa alayh salam anahu nabigu qaala inuu yidhi laa yaqcudu qowmun dad ma fadhiistaan yadkuruuna allaha caza wajal xusaaya ilaa xafathum almalaa'ika malaa'igta isku wareejisa oo malaa'igtii baa jecel difaacaysa ilaalinaysa u ducaynaysa wakhashiyathm اraxma naxariista ilahayna way dabooshaa wanazalad calayhim asakiina xasiloonidii iyo deganaantii ayaa ilaahay subxaanaه wa tacala ku soo dejiyaa oo qur-aanka markii la akhrinaaya sakiina soo degta dikruna sidoo kale wadakarahum اllahu fi man cindah dadka agtiisa malaigta agtiisa joogta ihahda ku ag xusa oo ku ag sheegsheega wax weyn wey inuu ilaahay ku xusa subxaanah oo malaa'igta uu yidhaahdo qofkaasi waa qof wanaagsan ha la jeclaado xadaanii زuhayr bn xarb xadaana cabdالرaحman ibn mahdiy xadaana shacb fi hadi naxw qala xadaana abu bakr bn abi shayba xadaana marxuum bn cabdالcaزiز axmed bn nucaamata الsacdiy can abi cuثmaan الnahdi cabdiرaحman can abi saciid الkhudri sacd bn malik qaal kharaja waxaa baxay mucaawiyatu mucaawiya bin abi sufyaan amiir اlmu'miniin ayaa baxay calىa xalqatin xilqo iyo majlis fi lmasjidi masaajidka la fadhiyo xilqo sidan oo kale loo fadhiyo ayuu ku soo baxay faqaala wuxuu yidhi mucaawiya maa ajlasakum maxaa halkan idin fadhiisiiyey salaaddii la tukay la dareer maxaad idinka meeshan u fadhidaan qaaluu waxay dhaheen jalasnaa waan fadhiisannay nadkuru llaha inaan ilaahay xusno kusiy sugna salaada kale dikri ilaahay iyo ictikaaf iyo khayr yaan la fadhinaa qaala mucaawiya wuxuu yidhi allahi maa ajlasakum ilaa daaka waa dhaar ilaahay baa inagu dhaariye maa ajlasakum ina fadhiisinin miya ilaa daaka dikri iyo cibaado bas maad meesha u fadhidaan oga hadheen dadkii qaaluu waxay dhaheen wallaahi waan ku dhaaranay inuuna maa ajlasan na fadhiisin wax kale ilaa daaka dikrigaa mooyee wax kaleona fadhiisiya meeshan u fadhideen mar jirto qaala wuxuu yidhi amaa innii anigu mucaawiya haddaanahay lama staxlifkum inagama dhaardhalbin oo dhaarta inama dhihin tuhmatan tuhuma lakum idinkaa inaga qabo warkaad tidhaahdeen aan tuhunsanahay inayma dhaarinin wamaa kaana axadun qof madan jiro bimansilati aniga booskaee min rasuulillaahi nabiga calayh salaam mansiladii aan ka taagnaa oon kaatibi waxyina ahaa xagna uu nabiga calayh salam walaashay qabay oon nabiga reerkiisii ahlubeytkiisii iyo ummahatulmu'miniin aan ku dhowaa mansiladaasi haddana ma jiro aqalla qof iga dhow aqalla iga yar aqalla qof iga yar canhu xaggiisa xadiidan xadiid minii aniga ma jirto saana ugu dhowaa nabiga iyo saan u xadiid yaryahay qof iga xadiid yar haddana kulahaa <clears throat> maceeda aqallo qof iga yar ma jirto anu xagga nabiga laga wariye xadiidan xadiid minii aniga oo idinka iga xadiid badan <clears throat> oo nin hadda maaragtay ina tuunsanna maba ihi nin iga cilmi badanna ma ihie hal masaloo nabiga ka hayo ama xadiidan ka xifdisnahay baan igu dul ahrinayaa kaasaa keenay inaa inaan dhaariyo wa ina rasuula allah nabiga calayhi salaam baa kharaja soo baxay calaa xalaqatin xalqad min asxaabi asxaabtiisa ay fadhiyaan ayuu ku soo baxay faqaala wuxuu yidhi maa ajlasakum maxaan idin fadhiisiiyey saa ani idiin weydiiye oo kale u weydiiyey qaaluu waxay dhaheen jalasnaa waan fadhiisanay nadkuru llaha inaan ilaahay xusna wanaxmuduhu ku xamdino calaa maa nicamtii uu hadaanaa nugu hanuuniyey lilislaami calaa maa hadaana lilislaam islaamnimada uu nagu hanuuniyey waa nicme eh waatmamtu calaykum nicmatii islaamnimada waa nicmo nicmadii baan ilahay ku xamdinaynaa wamana bihi calayna wuxuu nugu galladaystay oo guul iyo gargaar iyo nasri ah nabi maxamed oo niciisa nahay saxaabatu rasuulilahi nicamtu lama koobi karay heleen ayaan ilaahay ku mahadinaynaa qaala wuxuu yidhi allahima ajlasakum ila daka ilaahay baan igu dhaariyey ma ilaahay baan igu dhaariyey inuuna wax kale inan fadhiisinin intaa mooyeene qaaluu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaaranay rasuul allah maa ajlasanaa nama fadhiisinin ilaa daaka arrinkaasaan la fadhinaa dikri iyo khayr maan la fadhina addunya lama fadhina meeshan qaala nabigu wuxuu yidhi ama inii anigu lama staxlifkum inama dhaarinin tuhmatan lakum tuhuna in tuhunsanahay oon leeyahay kuwan waxay sheegayan wax kama jiro dhaar inima dhaarinine walaakinahu aataanii jibriil malkuljibriil baa ii yimid faahbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha caza wajal ilaahay inuu yubaahi bikum inugu faanayo almalaaika malaaigta inuu malaigta inugu faanayo oo malaa'igta inugu xusaayo dhexdooda oo uu leeyahay fiiriya addoommahayga qiimaha badan intay faradkii tukadeen cibaado iyo digri usii fadhiya faradka kale ku sugaaya bal fiiriya saasuu leehay ilahi subxaana wa tacaala baabu wuxuu ku saabsan yahay istixbaabulistikfaar istikfaartas wanaaggeeda iyo sunanimada iyo walistikfaari bihi in la badiyo istikfaarta si gaara in la badiyo waxa lagu helo adduun iyo aakharada wanaagga lagu helo iyo hadyigii nabiga calayh الsalaam xadaثna yaxya bnu yaxya wqutayba bnu saciid w aburabic اlcataki jamiica can xamaad qala yaxya akhbarana xamaad bnu zayd bnu dirham can haabit bn aslam albunani can abi burdata bn cabdilah can almuzani wa kaanat lahu suxba saxaabi buu ahaaye ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi inahu shaaniye layuaanu waxaa la daboolaa calaa qalbi qalbigayga yuqaan calaa qalbi xogoo qafla ah halmaan ah oo basharka iyo bini aadamka oo dhanba ku dhacda bashariyada aan basharka ahay darteed ayaa xoogow mararka qaar nisyaan iyo halmaan mashquul aan ka mashquulay xoogow dikrigii ayaa qalbigayga xoogow aan ka dareemaa futuur iyo daal iyo nashaadkiisii inuunan haysanin wax la yar daboolay buu iga noqonba qofka cibaadada daacada iyo dikriga badan wax yar hadduu ka maqnaado murug walbahaar cajis iyo sibuu noqonayaa sibuu noqonayaa walidalika shekh islaam ibnu taymiya waxaa la yidhi salaada markuu tukada qoraxda uusan bixi jirta wuxuu dhihi jiray hada quutu yowmi Ah, maanta cuntadaydii weya cuntadii maanta aan cuni laha taasuu dhihi jir haddaan ka tago inhaara jasadi jirkayga o dhan baa baaba'aya innahu la yuqaanu calaa qalbii qalbigayga xoogoo kafla iyo halmaana iyo futuur iyo daala ku dhici wa innii anigu deenna la astakfiru allaha ilaahay baan istikfaar weydiistaa filyowma maalintii miata mara boqol jeer <clears throat> xogagaasi uu nabiga ku mashquulay umuuraha dowladda iyo umuuraha mujtamaca iyo jihaadka iyo diyaarintiisa iyo saxaabaddiisa iyo umuuraha uu wado saxaabadiisa uu ku dhex jiro ee danaha caamkaa ah, ayuu wuxuu isku arkayaa dikrigii inuu maanta ka mashquulay xisibkiisa ka yar mashquulay markaasaa sidaa isagoo dembaabay yuu boqol jeer astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah boqol jeer dhahaya sala allah aleh wasalam wax dembi oo ka dhacayna ma jirto calayh salaam ee naftiisii uu waxooga waasa hakadka ah hakadka ayadee galay ayuu nabiga calayh salaatu wasalam ku canaananaya xadaana abu bakr bn abi shayba qala xadaana gundar maxamed bn jacfar can shucba can camr bn murata can abi burdata qaala samictu laqr wa kana min asxaabi الnabiyi salى اllah alيه wasalam saxaabada nabigu ka mid ahaa yuxadiثu ibnu cumara cabdullahi bni cumar buu u warramay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllah alay slam samictu laqr baan maqlay oo yuxadiثu ibna cumara qaala rasuulu اllah nabiga alay slam ba wuxuu yidhi ya ayuha الnaasu dabow tuubuu ilى اllahi ilahay u toobad keena fainii anigu atuubu waan toobad keenaa waan u noqdaa ilaahay fi lyowmi maalintii ilayhi ila allahi baan u laabta miata mara boqol jeere waa kuma waa rasuulu اllahi sala اllah alيh wasalam aladii gafara allahu danbahu ma taqadama minhu ma taأhar dembigiisii hore kii dambaba la dhaafay macsuumka ilaahay ka dhiga ilaaliyey ayaa wuxuu leeay maalintii boqol jeer baan ilahay u toobad keenaa astaqfir اllah waatuubu ilayh astaqfir اllah waatuubu ilayh xadaثna cubaydالlah bn mucaad alcambari qaal xadaثna abixa وxadaثna ibn muثنى xadaثna abu dawud cabdiرaحman bn mahdi kulhm can shcb fi hada isnاad qala xadaثna abu bakr bn abi shaybata xadaثna abu khaalid yani bn sulayman bn xayan اأxmr xw xadaثna ibn numayr mxamed bn cabdiلlahi xadaثna abu mucaawiya mxamed bn qasim xw xadaثna abu saciid اlashaju cabdullahi bn saciid اlashaj xadaثna xafs yani ibn khiyaaf kulhm dhammaantood yani ibn khiyaaf kulhm can hishaam bay ka wariyeen xw xadaثna abu khayثama zuhayr bn xarb wlafdu lah xadaثna ismaaciil bn ibrahim ibn curayata bn miqsam can هشام بن xasaan عن maxamed بن siriin عن abi hurayrata رضي allahu عنه qaal qaala rasuulu llahi sala allahu عليه ali wasalam nabigu wuxuu yidhi man taaba qofkii toobad keena man taaba qofkii toobad keena qabla an tadluca shamsu qoraxda intayna ka soo bixin min maqhriba meesha u dhacday warka waa isbedeli doona koonkan isbedel baa ku dhici doona awooddii ilaahaygii mashriq qoraxda ka keeni jiray maqrib buu ka keenayaa man taaba haddaba qofkii toobadkeena ka gaarhsiiya qabla an tadluca shamsu intayna ka soo bixin min maqribiha meesha u dhacdo taaba allahu ilah waa ka taabalaya muddada toobada wakhtigeeda wey waxaa lamida qarqarasadii inta adduunkaba iska dhisan yahay oo qoraxdii caadi u socoto waxba ka sokeeya sakaraadkii sakaraad haddoo qofka qabto oo nafta halkaa iskugu imaato oo qarraca u bilaabo iyadana waxba laga yeeli maayo toobad intaa ka horse fursaddu way bannaan tahay leylan wa nahaaran in la toobad keeno la istikfaarsado la cibaadaysto la daacaystana arrin sahlan weeyaan innahu la yasiirun calaa man yasarahu allah waman wafaqahu allah qofku ilaahay waafajiya subxaanaه wa tacaala arrin sahlan oo fudud wey ilahay ana waafajiya subxaanaه wa tacaala wbilah towfiq sala اllah wslm cala nabiyina mxamed wala alih w saxbi ajmaciin